allahuma anfacna ma callamtana wcallimna ma yanfacuna wasidna cilma qala alimaamu abu cabdillahi moxamed ibn ismaaciil ibn ibraahim albukhaari raximah اllahu tacaala baabu camalu saalixu qabla alqitaal axad اlikhwa wuxuu su-aalayaa umu xaraam umu xaraam hooyooyinka nabiga mise waa qaraabadiisa ma adri su-aashaad xooga wado umaxraam ukhtuman yaa sheegi kara yay walaalahayo umu sulaym sameyn umu sulaym iyo muxraam umm waxay ahaayeen ilmo milxaan sooma waa anas binu maalik habareertii wey marka nabiga alayh salaam waa u geli jiray gurigooduu tagi jiray waana soo dhoweyn jireen sababtana dhowr sababoodba waa la sheegay qaraabay ahaayeen iyo ma ahee dad wanaagsan oo ixsaan nabigana u sameeya welay wada dhasheenna nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa qiimaha badan uu ka mid ahaay oo shahiiday sidaa darteed buu xiriir gaarah iyo waxay lahaayeen isku dhawaasho gaara laakiin hooyooyinkiis bay ka mid ahaayeen wax sheegaya ma arkin arrintaas axad walaalaha ka mida wuxuu leeyahay qofka iga xanuunsan allaha caafiyo ilahay caafimaad ha siiyo ilahay caafimaad ha siiyo ilaahay caafimaad degdeg ha siiyo ilaahay caafiyo axad ardada ka mid ahna niman tuuga anada gaarsiiyey isagana ilaha noo caafiyo ilaahay caafimaad ha siiyo xanuunka ilahay ka qaado jirada iyo xanuunka ay nabarkaas allah ka dhayo yaquulu lmusanifu raximahu llah baabu camalun saalixun qabla alqitaal camal saalixa in lala imaado qabla alqitaali dagaal intaan la gelin jihaadka fii sabiili illaahi ah oo asaga laftirkiisa camal saalixa ah wuxuu u baahan yahay qofka ku jira ama galaya inuu yahay qof camalkiisa uu hagaagsan yahay oo camalkiisa uu suuban yahay oo acmaal saalixaa iska hormariyey markaasaa nasriga inuu helana loo rajaynaya oo ilaahay guul uu siiya subxaanah wa tacaala laakiin waxa uu sheeganayo ee uu leey waan ku dagaalamayaa iyo dhaqankiisa markay iskhilaafaan waxaa weeyaan aayaddan soo socotaa yuu ku dabaqmayaa wa qaala abu darda saxaabigaas wuxuu yidhi abu darda la yidhahdo radia allahu canhu cuwaymir alcijlaani inamaa tuqaatiluuna biacmaalikum waxaad ku dagaalamaysaan acmaashiinna wanaagsan ee saalixadaa sababteed ayaad guulla ku gaadhaysaan dagaalkana ku gelaysaan intan hore iyo baabka iyo intan dambe labadaba asagaa laga wariyaa camalun saalixun qabla alqitaal wa inamaa tuqaatiluuna biacmaalikum saasuu iskugu xidhay hadalka laakiin intaa horena xogoo inqidaaca ku sugan inamaa tuqaatiluuna biacmaalikumna wasli mawsuul weeyaan waa xiriirsan yahay saas darteed buu bukhaari kala fasliyo midna tarjumu ka dhigay midna wuxuu ka dhigay xadiidkii xadiistii uu daliishanaya ku daray ee mucallaqaadka ahaa inamaa tuqaatiluuna ama athar waxaad dagaalamaysaan biacmaalikum bisawi acmaalikum camaashiina waxay hadda tahay iyo qaabkay tahay wa qowl illaahi tacaala ilaahay wuxuu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu yani wa qowl illahi wa baabu qowli illahi tacaala aayaddaasna iyadana waa ku saabsan yaha baabka oo ilaahay uu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna ma laa tafcaluun maxaad ogu qowlaysaa inaad u dhahaysaan waxaynan samaynaynin waxay dhihi jireen haddaan ogna ogaan lahayn afdal ulacmaali camalka ugu wanaagsan haddaan ogaan lahayn waan samayn lahayn markaasaa la jihaadka afdalulacmaalah markaasay karaahiyeysteen oo yar oo cagajiideen qaar waxay yidhahdeen haddaan dagaal aan aragno waan dagaalamaynaa si fiican baan u dagaalamaynaa mar munaafiqiintii baa loola jeedaa baa la yidhi waxay dhaheen haddii dagaal aad u baxdaan waa inala baxaynaa oo garab baan idin noqonaynaa markii dambena waa ka carareen lima taquuluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allahi an taquluu maa laa tafcaluun ilahi agtiisa waxaa cadho weyn ah waxaadan samaynaynin inaad iskaga hadashood ballanaadan oofinaynin aad hadhow tirada waxbaan qaban iyo waxbaan samayn aad dhahdo in allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fi sabiili safa camalkan saalixa marka la rabaa in laga dhabeeyo oo ficil iyo qowlba ay iswaafaqaan ilahi wuxuu jecel yahay kuwa dagaalamaya fii sabiili waddadiisa safan saf kaanahum safan ama safan saafina xariyiin kaanahum ayagood mooda bunyaanu marsuus dhismo laisku dhadhoweeyey oo laisku dhejiyey saasoo kale u dagaalamayo goobta dagaalka markii la galo ayagoo sidaasoo midaysan oon kala carar lahayn kuwaas ayuu ilaahay jecel yahay subxaana wa tacaala ee camalkoodii iyo ficilkoodii iyo qowlkooda u iswaafaqay oo waxay ballantay galeen oofiyey waa kaa soo maray min almu'miniina rijaal sadaquu maa caahadu llah calayhi xadaanii moxamed bn cabdiraxiim saaciqa laqabkiisa ayaa la yidhaahdaa nin wuxuu ahaa xifdi badan buu ahaa marka saaaqa loo bixiy jacla saaqa la yidhahda qala xadaana shabaabatu bnu sawar alfazari qala xadaana israaiilu israa'iil ibnu yunus bn abi isxaaq asabeeci yarwi can jaddihi awogiis buu ka warinaya abi isxaaqan weeye can abi isxaaq abi isxaaq asabeeci cumar bn cabdillahi almadani qaala wuxuu yidhi samictu albara albara bnu caazib radia allahu canhu baan maqlay yaquulu leh ata nabiya sala allahu calayh wasalam nabigu waxaa u yimid rajulu nin muqanacun bilxadiid biro ku gaash ku gaashaaman biro ku maaratay qarsoonoo isku duuduubay taqniica waxaa weeyaan in qofka uu isku qariyo wejigiisi iyo madaxiisii iyo wax uu gashado koofiyadii berta iyo dagaalki iyo wax buu marka isku duuduubay muqanac wuxuu madaxa iskaga daday oo isku qariyey bilxadiidi biro muxuu aha dhubaalkii koofiya bireedkaha oo kale iyo faqaala markaasuu nabigu intuu u yimid wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuul allah uqaatilu miyaan dagaalamaa oo uslimu mise waan islaamaa gaal buu ahaa markii hore marka wuxuu yidhi dagaalka maan horay ka galaa mise horta tawxiidkan qabsadaa waan islaamaa qaala nabigu wuxuu yidhi aslim islaam uma qaatil dagaalan camalun saalixun qabla alqitaal camal saalixa la imo horta bal islaamka soo gal markaasaa wixii kale oo saalixaad iyo acmaalah laga aqbali aslim islaam uma qaatil dagaalan faaslama waa islaamay uma qaatala waa dagaalamay faqutila dagaalkii baa lagu dilay faqaala rasuulu lahi sal l slam baa wuxuu yidhi camila qaliilan wax yar buu sameeyey oo camal yar buu sameeyey wa ujira kaiiran wax weynna waa la ajir siiyey ajir weynna waa lagu ajir siiyey bu nabig alay isalatu wasalaam lam yasjud lilahi sajda hal sujuuda ilahay uma sujuudin isagoo weligii salaad tukanin oon cibaadaysan oo daaco kale la imaanin salaad orodku hayeyba waa tawxiisaday goobtiiba ku tawxiisaday dagaalkana horuu ka galay famaata shahiida shahiidnimo ku dhintay asram ibnu haabit baa la dhihi jiray asram ibnu haabit alashhali alawsi nimanka reer aws buu ahaa banu ashalka ahaa bisaad asram marka asram ibnu haabitkaasi qiso kalena way soo orortay oo in isagoo dhaawaca la arkay qaswatu uxud bayna ahayd markaasaa waxaa la yidhi wargaal baabad aheeda waa kuse matolkaabaad u soo hiilisay oo nimankan kufaaru qurayshe meel fog ka imaaday baa cadho kaa qabatay mise islaam baa tahay markaasu wuxuu yidhi dagaalkan waxaan soo galay anuu yahay rasuulka rumaysan bacdi riwaayaat waxay sheegayaan markuu soo galay dadkii aan ogeyn xogta la soconin ba waxay dhaheen ilayka canna ilayka canna markuu soo galay goobtii saxaabada iyo safkii saxaabada ya waxay dhaheen wanaga fogow wanaga fogow adiga kuwa waa soo sibantiine markaasu wuxuu yidhi anigu waan islaamay marka camila qaliilan wax yar buu sameeyeyoo intaa yar ee dagaalka intuu galay uu dhintay waxa uga horreeya ma jirto waujira kaiiran darajat shuhadaa martabadaas sarada waa helay nasiibkaa weeyaan marka ilahay baa yaqaana qofka janno galay subxaana wa tacaala qofaad la yaaban oo is karshow naarta amuu geli doonaa yaa laga yaaba inuu helo jannaba yahayba marka ilahay raxmadiisa subxaana wa tacala qofkuu rabo ayuu siinayaa yusiibu biraxmatihi man yashaa qofkuu rabo ilahay naxariistiisa siinaya baabun wuxuu ku saabsan yahay man ataahu sahmu ninkuu leeb u imaado qarbun hariib ah faqatalahu uu dilaa leebaa la garanayn qof soo ganay ee meeluu ka yimid duflaal iska ah wiift baa ku dhacday wiif baa ku dhacday aan la garanayna qof ku dhuftay muslim buu ahaa cadowga xaggiisa inooga timid qofkaa markaasagana shahiid weeyaan qaala xadaanaa muxamed ibnu cabdillaahi nusiba ilaa jaddihi waa muxamed ibnu yaxya ibnu cabdillaahi ibn khaalid inaysaburi dhibli sheekh اlbukhaari wa muslim maxamed ibn cabdillahi yunsabu ilaa jaddihi magaciisa muxuu ahaa maxamed ibnu yaxya maxamed ibnu yaxya ibnu cabdillaahi ibnu khaalid inaysaburi adhuhli sheekadiisa waan kaan soo sheegnay soo shaaray magaciisa iyo magaca aabiya isku xiga lama sheego kol magaciisa oo iska keligaa la sheego moxamed mar awowii loo nisbeeyo qala xadaana xusein bn muxamedi abu axmedi qaala xadaana shaybaan ibn cabdiraxmaan anaxwi can qataada ibni dacama sadusi qaala xadaana anas bn maliki ana um rubayic bint bara albara binu mxuu ahaa ilmacruur wa hiya umu xaariata binu suraaqa ninkii xaarita binu suraaqa la dhihi jira hooyadiis weeyaane atat nabiya nabiga u timi sal اllahu alayh ali wasalam faqaalat waxay tihi yaa nabiy allah nabiga ilaahayow alaa tuxadinii miyaadan iga warramaynin iga warram can xaariata wiilkii xaaria ahaa wa kaana wiilkeedaas xaaria wuxuu aha qad qutila qutila kii la dilay yowma badri maalintii beder beder buu ku dhintay oo ku shahiday asaabahu sahmun arb leebaan la garanay meelu ka yimid baa ku habsa ku dhacay fain kaana waxay leedahay fain kaana fi ljanna hadduu wiilkaasi reero jannaad yahay oo shahiid yaho laga aqbalo janno galay sabirtu waan sabrayaa aw sabartu waan sabri wain kaana hayra dalika hadduuna janno gelinna ijtahadtu calayh waxaan oogu dadaali fi lbukaai oohinta oohinta oo maanwadi ah, hadduuna janno gelin hadduu janno galayse nasiib isagaaba janno ku jira oo barwaaqaystay waa hooyo wdhahayhooyo wax dhashay weeyaanoo murugta ilmaheedii bay la xajin laadahay marka hadalkaasi ku hadashay qaala nabigu wuxuu yidhi yaa umma xaaria riwaayooyinka qaar wuxuu yidhi ma doqon baad noqotay maxaa kugu dhacay ma sastay maxaase kaa noqday wiilkaada shahiid buu ku dhintaye jannaduse ma janno baad moodi inahaa qisee jinaanun ow inahaa jinaanun jannooyin baa filjannati jannada gudaheeda ahaday janno markay korka ka tahay intaasoo jannaa sii jirta oo way sii kala fadli badan yihiin wa ina ibnaki wiilkaadiina asaaba wuxuu asiibay galay alfirdowsa alaclaa firdowsadii sare jannat lfirdowsu galay ayu janna ma aha jannadii janatu firdowsa aha awsatu ljannati wa aclaaha jannada midda ugu fadli badneed uguna sarraysay ayuu helay waa darajatu shuhada martabada ugu sarraysay weeyaane taas ugu bishaareeyey rasuulka sala allah aleh waali wasalam baabun wuxuu ku saabsan yahay man qaatala ninkii dagaalamaa litakuna kalimat llahi diinta ilahay inay noqotay lilculya midda sarraysa kalimatu aladiina kafaruu sufla gaaladana ay hoos noqoto diinta islaamkuna u kor noqdo diintaa alla uu samada ka soo dejiyey in ardada lagu dhaqo oo dadku ay ku liibaanaan adduunya aakharaba loogu talagalay inay kor noqoto qofkii u dagaalamaya niyadaas u dagaalamaya kaun baa un ah qof fii sabiili ku sugan xadaana sulaymaan ibnu xarbi qaal xadaana shucbat ibnu xajaaj can camar camar bni mura can abi wail shaqiiq bnu salmata alkuufi can abi muusa cabdullahi bnu qays alashcari radi allahu canhu qaal jaa rajulu nin baa u yimid ila nabiy sala allah aleh wasalam faqaala wuxuu yidhi alrajulu yuqatil lilmaqnam nabi nin ninbaa wuxuu u dagaalami aad xoolo soo biliqaysatid oo qaniimo soo heshid gaalada warajulu ninbaa dagaalami rajulu nina yuqaatilu waa dagaalami lidikri in la sheegsheego oo lagu haasaawo la yihahdo hebel maalintuu wax sameeyey ma garanaysaani waxa uu qabtay warajulu nina yuqaatilu waa dagaalamaya liyuraa makaanahu martabadiisa iyo booskiisa in la arko meesha uu taagan yahay iyo difaaciisa iyo weerarkiisa in la arko faman intaas lasoo soo sheegay keebaa fii sabiili illaahi waddadii ilahay ku taagan qaala nabiga calayh salaatu wasalaam hadalkii dheeraas kuma mashquulinine gaabayda uga soo qabtay muhimadii buu ka soo qabtay nabiga iyo murtidii man qaatama litakuna kalimat llah ninkii u dagaalama inay noqoto diintii ilaahay iyo culyaa diinta sarraysa fa huwa fii sabiili llahi kaunbaa fii sabiilillahi ku taagan marka intaad sheegtay iyo intii kale oo lagu dagaalamo waxba kama jiraan waxaa wax ka jiraan oo keliya qofkii alla dartii u dagaalamayo calaa minhaaji annubuwatina waafaqsan ah, wadadii sharcigeedna waafaqsan niyad wanaagna ku dagaalamaya ilaahay diintiisa ku dagaalamaya wixii kalese waxba kama jiro ah, wax ka jira male hataa nabigu uu sheegay calayhi salaam dadka naarta lagu hurinayo waxaa ugu horeeyo ka mid ah nin u dagaalamay in wax laga sheego oo geesi weye la yidhaahdo dadka naarta u horeeya uu ka mid yahay dadka asaga walidalika soo marray xadiidkii qisadii cuhmaan binu madcuun ee nabiga calayh salaatu wasalaam markii la yidhi gaba ay ammaantay lama garanayo anigaaaan garanaynin xaalkiisa ku sugnaan doona marka qof kasta oo dhinta ama shahaada suuradeeda ku dhinto ilahay baa garanaya niyadiisa un baana la raaci fii sabiili lah inuu yahay in kale baabu man aqbarat qadamaah ninkii labadiisa lugood ay boorowdo fii sabiili lah ilahay jidkiisa ay ku boorowdo yani dagaalkaa dee socday ee la dagaalamaayo ee agga u orad agga u orada sigada iyo boorkaasi lugaha ugu horeeya wax gaari jidka kalena waa un gaaraya qofka asagaa ajirka uu leeyahay wa qowli llahi tacala iyo ilahay qowlkiisa uu yidhi ma kana liahli اlmadinati waman xawlahum ma kana liahli اlmadina waman xawlahu min alacraabi an yatakhallafuu can rasuuli اllah ma kaana munaasab maaha owlana oo maaha liahli اlmadina reer madiina oo magaalada madinatu rasul ee dadka joogay iyo waman dadka xawlahum gaararkooda ee caraabta min alcaraab reer baadiyaha an yatakhallafuu inay ka harhaan can rasuuli illahi rasuulka ilah inay ka harhaan wax munaasaba oo fiican oo wanaagsan maaha waxaa lagu canaananaya qaswatu tabuuk kuwii ka hadhay duulaankii tabuur kuwii ka haray nabiga sal allahu aleyh wasalam kuwii baa la canaananaya haddaad tihiin reer madiine iyo haddii aad tihiin gaararkii wixii deganaa maalintaasoon loo kala harin cadow aad u fara badanoo reer ruum la yidhahdaa lagu duulay masaafaduna way fogeed xaaladuna way cusleed dadkii marka hadhay cudurdaar la'aan ayaa la canaananaya o aad loo dhaleecanaya an yatakhalafa rasuulka ilahay baaba socdee seed uga hadhaysan idinku hadhaysan wey walaa yarqabuu bianfusihim can nafsih ah ilaa qowlihi in allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin ilaahay ma dayaco kuwa muxsiniinta ah samafalaha ah wanaagga samaynaya amarka qaatee baxay ilahay ajirkooda ma dayaco qaala xadaanaa isxaaq ibnu mansuur weeyaane qaala akhbarana muxamed ibnu mubaarakin qaala xadaanaa yaxya ibnu xamza qaala xadaanii yaziid bn abi maryam qaala akhbarana cibaayata ibnu rifaaca ibnu raafic ibnu khadiijin qaal akhbaranii abu cabsin baa ii warramay buu yidhi huwa cabduraxmaan binu jabrin weeyaane ana rasuula اllahi salى اllahu alيh wasalam qaala inuu yidhi maqbarata ma booroobaan qadamaa cabdin addoon labadiisa gomadood ma booroobaan fii sabiili اllahi waddada ilaahay oo fatamasahu naaru ay naar taabato ma dhici karta wey intuu ilahay dartii u booroobay oo siga ilahay dartii u martay in haddana naar uu galo wax dhici kara ma ah wey yani ma kulmaan dukhaanun mxuu aha gubaarun fi sabiili اllahi wadukhaaru jahanam ah, siyadaas waddada ilaahay lagu sigeeyey lagu booroobay iyo jahanamo qiiqeeda ma kulmaan saasuu nabig alayh salatu wasla xadis kale baabu man masaxa alqubaara qofkii boorka iska masaxa arin raasi madaxiisa fii sabiili llahi waddada ilaahay yani isagoo jihaada iyo iyo boorka madaxiisa ka martay qofka iska tirtira waxaa jirta ilan cibaadada qaarkeed oo culimmadu yidhaahdaan yembaqii baqaau aariha waxaa fiican in raadkeeda uu kuu haro oodan iska tirtirin weysada markay ka hadlayaan iyo culummada weysada waxay dhaba kaaga weysato inaad ka angejiso iska tirtirtood maray wax qaadato tuush ma fiicna cibaadada cibaadada baaqi meeshii cibaadadaas loo wadayna ma gaarin oo salaad baa lagu tukan rabayn taas marka lamid ma aha qofka mujaahidka ah siigada boorkii ee madaxiisa soo gaadhay markuu dagaalkii dhammaado inuu isku baaqi yeelo kuma jirto waa iska tirtiri kara wey xadaana ibrahim bnu muusa qaala akhbarana cabdulwahaab athaqafi qaala xadaana khalid ibn mihran khalid ibn mihraan alxadaa can cikrimata ana bna cabaasin radi allahu canhuma qaala lahu wuxuu la hadlay cikrime iyo walicaliy bn cabdilaahi labadaas buu la hadlaya oo taabiciina wuxuu yidhi itiyaa u taga aba saciid aba saciid alkhudri sacad bni malik ibnu sinaan radia allahu canhu ardaa saxaabigaa jaliilka ahee mukiriina kamida ragga xadiista nabiga u yaqaana kamida madaniga ah xabaalaha baqiy buu ku xabaaran yahay orad u taga bu yidhi wax ka barta ka dhegaysta fasmaca ka soo dhegaysta min xadiiihi ordaya xadiidkiisa wax ka soo dhegaysta faatayaa way u imaadeen huwa isagi iyo wahuwa waakuuhu sacad bay abi saciid bay u imaadeen abi saciid alkhudri bay u imaadeen wa huwa isagii iyo waakuuhu walaalkiisna fii xaa'idin lahumaa beer ay lahaayeen ay ku dhex jiraan oo yasqiyaanihi warwaraabinayaan beertoo cabaysay waraabinayaan oo ku dhex jiraan niman ardao waxay ka bartaan rabana beertii waa ugu galeen qofka wax ka baranaysa meeshuu joogaba waa ugu tegi kartaa aday danku wadaaye beertii bay sheekha ugu tageen wuu waraabinaya isagii walaalkiis walaalkaasi qataada bn nucmaan baa la yidhi oo iskuwaya ahaayeen ama meh mid min aradaaci kamida ama ah min almuslimiin wailaa xagga aabbaha ah lama sheegin abi saciid alqudri radi allahu canhu marka walaalkiisa qataada bin nucmaan iska baxo yay isla socdeen beertii baa uu galay falamaa ra'aanaa markuuna arkay inaan ku soo soconno rag ardaoo la garanawayo wey faxtaba markaasuu doonyeestay wajalis waa fadhiistay intuu maradiisa qaato jilbaha ku xidhay ayuuba fadhiista waa isku diyaariyay ardadaa soo socota inuu wax ugu akriyo beerta dhexdeeda faqaala waa bilaabay faqaala wuxuu yidhi kunaa waxaan ahayn nanqulu kuwa qaadoo xumbaara labina almasjidi masaajidka nabiga dhismadiisii markii la dhisaayey baloogiisi iyo bulukeetigiisaan qaadaynay labinatan labinatan baloog baloog halaal xabaan qaadaynay dhagaxii lagu dhisaayey iridyaha iyo fadeeladaha iyo tiirasha iyo meelo gaara ah. inta kale qashan buu ahaaye wa kaana camaar camaar binu yaasir saga wuxuu ahaa yanqulu kii qaada libanatayn libanatayn laba laba boloog buu soo qaaday amaar meesha annaga hal xaba ka soo qaadno fa mara bihi nabiyu sala allahu alay wasalam nabigaa soo maray isagoo madaxiisii iyo boorkii iyo dhagaxii meeshuu saaranayo ka muuqdo wa masaxa can ra'sihi lqubaara madaxiisuu ka tirtiray nabiga boorkiisiibuu ka tirtiray wa qaala wuxuu yidhi wayxa camaarin camaar liibaantiisee waa kelimatu raxma wayxada wayxa camaar taqtuluhu waxaad dili doonta alfi albaaqiya koox fallaagaa dili doona camaarun camaar yadcuuhum kooxda fallaagaha wuxuu ugu yeerayaa ilallahi ilaah xaggiisa ogu yeeri wayadcuunahu isagana waxay ugu yeerayaan ila naari xagga naarta ugu yeerayaan isagana naarta ugu yeerayan isagana jannada ugu yeerayaan markaasay diri doonaan rasul nabi sala allah alay wasalam ya tarjumada baabkee ah, naaskaa way jirtaa laakiin marjuux can ira'si weeye laakiin can inaasida waa caam marka hadda laakiin famasaxa can ra'sihi madaxa marka baabka halkaasuu ka waafaqayaa can innaasi haddii la yidhaahdana qofka iska tiraayo iyo qofka laga tiraayo iyo caam bay noqonaysaa way jirtaa turjumada iyaduna can innaasi fi sabiili اllahi wamasaxa can ra'sihi lgubaara wey meesha turjumada baabka ka waafaqsan yahay xadiidku qisadaas marka camaar buu nabigu alayh الsalaatu wasalaam fi sabiili اllahi waxaa lagu daray maanta waa arataa bilmacna alcaam macnihii caamkaha ila fi sabiili اllahi macna khaas macna caam bay qabtaa macnaha khaaskaa ay gelayso waxaa weeyaan aljihaad fi sabiili اllah alqitaal gaalada lala dagaalamo marka w duruuda khayrka o dhanna fii sabiililah waa soo geli laakiin waxaa soo gelaysa dukuul awali ah oon ka baxayna fi sabili markii yihahdo alqitaal fi sabili lah jihaadka ah, saas wey camaar binu yaasiradi radia allahu canhu fiada baaqiyada laba macnoba waa la geliyey kufaaru quraysh waa la yidhi dadkii dhibaatada badan ay u geysteen buu kamid ahaa asaga iyo aabihiis yaasir oo aad loo cadaabay oo loo ciqaabay mustadcafiintii bay kamid ahayeen ilaa nabiga alay salam uu dhihi jiray sabra ya aala yaasir fa inama wacudukum aljanna sabra uu dhihi jiray qolaa saasay yidhahdeen marka asagana gaalnimada ugu yeeraya inuu soo noqdo diinta ka soo noqdo way cadaabayaan asagana wuxuu le war maya tawxiidka islaamkan qaatay idaaya soo gala waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray dagaalkii dhex maray mucaawiya cali radia allahu canhu ciidankii cali buu ka mid ah asagu marka ciidanka calina dee sharciyada asagaa lahaa ciidanka cali baa sharciyada lahaa baycada saxdaa iyo amiirka saxdaa sida sharciga loola mubaayaxooday loo doortay cali bin abi aalib radia allahu canhu arda kooxdan marka mucaawiyan waxay ahayn koox dhiig dalbaaya oo dilkii cumaan la dilay dadkii dilay bay dalbaayeen marka ayagana way yar fallaagaoobeen oo buqaad bay noqdeen saasaa marka ayay qaar culimada ka midana ku fasirayaan waana meelaha markay ka hadlaayaan cali baa xaq ku taagnaa labadoodaba way ijtihaadeen qofka mujtahidka ana midna marra waa asiibi karaa marra waa gafi karaa laba qof oo ijtihaaday oo fii mas'ala mucayana ku ijtihaadayna labadaba sax ma noqdaan dagaalkan isaga annagaa sax annagaa saxa hal dagaala ma dhici karto oo laiskala hor imaaday marka qolada ijtihaadkooda way asiibeenoo laba ajirba yeesheen kuwana ijtihaadkooda way ku gafeenoo hal ajirba yeesheen ajru ijtihaad niyadooda iyo khayrdooran bay ahaayeen niyad wanaagsan bay wateen laakiin sababka ayaa ku taagnaa cali bin abi daalib radi allahu canhu adilaeda loo dariishaday ka mid tahay waa ka camaar buu nabigu leeyahay taqtuluhu alfia albaaqiya koox gar daran baa diri doontay buu nabigu alay salatu wasalaam oo fallaaga qoladan mucaawiyana waa ka doodeen waxay dhihi jireen ma cali baa fia albaaqiya maxaa yeele isagaa keenay isagaa camaar keenay oo ciidan kusoo daray oo dagaalka kusoo jiiday marka waxaa wey waxaa dilay waa isaga isagaa dilay arrintaas marka dood weeyaan haddii haddii asaa tidhaahdaan saxaabada nabiga ee shahaadada iyo dagaalada ku dhiman jiray nabigaa dilay ayay noqonaysaa marka dowr tasalsul aan natiijo saxa ku dhammaanaynin buu noqon calaa kulli xaal saxaabada nabiga calayh salaam wixii dhex marayse in lasii dhexgalgalo salafulumma caqiidadooda iyo saxiixa ka maaha waxaana laleeyahay waa dagaalameen ijtihaad bayna ku dagaalameen mid walbana ajir iyo habaab buu leeyahay laakiin midna waa asiibi karaa waa asiibay midna waa ku gafay xagga aakharase ilaahay baa subxaana wa quluubtooda wixii xiqdoo ku jiray ka wada siibi doona walaalo ayagoo quluubtooda wixii ku jiray laga saaray ayay iskugu tegi doonaan jannada insha allah baab lqusli walidalika saxaabada selafka qaarkood waxay dhihi jireen markii la weydiiyo waxay dhihi jireen waa fidna ilaahay uu ka ilaaliyey seefaha annaga carabka annaga ilahay baa ka dhowray gacanta annaga ilahay waa ka dhowray maanan ka qayb qaadanin carabka annaga waan ka ilaashanayna bay dhihi jireen baabulqusri bacda alxarbi dagaalka gadaashiisa oo la qabaysto walgubaari iyo boorhka marka walgubaari waa baabalgubaari boor in lagu booraysto dagaalka ama alquslidaas ku xidho bacda alxarbi in la qabaysto bacda alqubaari in la qabaysto xadaana muxamed ibnu salaam weeyaane qaal akhbaranaa cabdah ibnu sulaymaan can hishaam bn curwa can abihi can caaisha radi allahu canha ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam lama rajaca yowma alkhandaq maalintii khandaq qaswat laxzaab baa qaswat lkhandaq la yihahdaa markuu nabiga calayhi salaam dagaalkii intii la dhammaaday wakafa allahu lmuminiina alqitaal ilaahay baa ka kaafiyey oo dabeyl intuu kusii daayay gaaladii ayay kala carareen wuxuu dagaalba dhicin marka nabiga calayh salam waa soo gadoomiyey saxaabadiisi wawadaca wuu iska dejiyey asilaaxa hubkiina waa iska dhigay waqtasala waa ka qabaystay boorkii intaa weyshaayta faataahu waxaa u yimid jibriilu malku jibriil baa u yimid waqad casaba ra'sahu lqubaaru wuxuu madaxiisa boorkii uu qariyey kalcisaaba sidii karin iyo maro lagu duubay oo kale boorkii uu madaxiisa o dhan wada qariyey jibriil oo sidaasoo boorkii madaxiisa qariya nabigu u yimid oo hubkiina wata faqaala wuxuu yidhi nabiga calayi salam buu la hadlaya muxamed oo hubkii ma dejisay fawallaahi baan ku dhaartay maa wadactu ani ma dejinin saas u yidhi aniga malaa'igtii kale weli waan ku jiraa dagaalkii ma dhammaanin dagaalkii faqaala rasuulu lah sal l slam baa wuxuu yidhi fayayna xaggeen aadaynaa kuwii nagu soo duulay idinkaaba ilaahay subxaanahu wa tacala inii soo diray junuudu lam tarawha ay ilaah u soo diray iyo dabeelo malaa'igtii waad ka hawgasheen waadna ka adkaateen cararada yaan kaloon hadda aadnao xaggee dagaal lagaga furan yahay qaala wuxuu yidhi haahunaa xaggaas wa umaa wuxuu ishaaray ilaa bani qurayda reer bani qurayda yahuudi la dhihi jiray madiina dhinaceeda deganaa duleedkeeda kuwaas ha la yidhi yiri jibriil calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay inta qaswat axzaab uu socday ballantii iyo heshiiskii la galay ee yuhuuddii madiina deganeen lala galay ayagaa ka baxay waxaa la laisku ogaa gaalaba ad ahaataan oo diintaba aad diidaan laakiin maslaxa mushtaraka naga dhexaysa dan caamaa naga dhexaysa magaaladaan wada leenahay suuqaan wada leenahay mumtalikaadka iyo beeraha iyo dhismada xurmadaan wada leenahay dhulkeenna haddii lagu soo duulo cadow khaariju nooga imaado aan isla difaacno buruuddaa iyo heshiiskaas hadda ka hor la galay heshiiska asaga ahaa bay ka baxeen marka markay ghaswatulaxzaab ay imaatay gaalada meel walba ka timid id jaa-uukum min fawqikum min asfala minkum izaaqat alabsaar cadowgii meel walba ka yimid muxuuha kufaaru quraysh banu asad banu qadafaan ayaa waxay yidhahdeen nimanka maanta waaba la baabi'ine libintii iyo dagaalka haka hadhina animadana haka hadhina nimanka ayaga isku diinta tiinna u hiiriya waxay islahaayeen nimanka maanta waa la baabi'in doonaa markaasaa ilaahay subxaana wa tacala waxuudan dagaal ba dhicinba cadowgii maka ka yimid ilahay uu roogay dabeel iyo qabow luu sii daayey ayagii marka meesha kusoo hareen meel carar mal magaalada degan yihiin ballantiina waa ka baxeen markaasaa waxaa ly kuwan maanta yaan la dhaafin baa la yidhi dagaalka lagu qaado nabiga alayh salaam iclaan haam buu iclaamiyey wuxuu yidhi laa yusaliyana axadun alcasra ila fi bani qurayda qof salaada casar yuuna tukanin ilaa bani qurayda in lagu tukada mooyine salaada casaroo soo dhow wuxuu yidhi halkaa ku tukada haku mashquulina madiina axeeda joogjoogina halkii baa la tegay xisaar baa lagu sameeyey iswarkaa laga qabtay waa kii markaa ku dhammaatay xukunkii sacad ibnu mucaad radia allahu canhu wa ardaah ayagaa ku xukuntamay oo yidhi sacad wuxuu noogu taliyaan diyaar u nahay wixii dagaalyahankana hala laayo carruurtii haweenkana hala qafaasho xukunkii ilaahay buu waafaqay nabigaana u sugay sala allahu aleyh waali wasalam saxaabiga jaliilka xukunkiisii ayaa lagu xukumay qaalad waxay tihi fakharaja ilayhim xaggoodii bani qurayda waxaa u baxay rasuululahi sala allah aleh wasalam baabu fadli qowli illahi tacala ilahay qowlkiisa ku saabsan uu yidhi walaa taxsabana aladiina qutiluu fii sabiili illah amwaata ha umalaynina kuwa ilahay waddadiisa lagu diyay inay dhinteen inay iska dhinteen oo iska baaba'een ha umalaynina iyagoo caalam kaley galayaan oo jannadii toosu galayaan marka qubuurta dadkan kale muminiinta lagu masruufaayo ruuxdooda ayagoo jannadii toos u degayaan oo nabiga calayh salam fii saxiix muslim wuxuu ku sheegay arwaaxu lmujaahidiin fii tayrin khudrin waxay ku jiraan shimbir cagaar ah oo waxay u kallahayaan oo u caraabayaan jannada waxayna u hoyanayaan fii qanaadiila fi ljanna ah, mutaramakis waa weyn oo jannada dhexeed ah ay u heerayaan bal axyaaun waa nool yihiin cinda rabbihim rabbigooda agtiisa yursaquuna lagu masruufayaa farixiina xaali yihiin kuwa faraxsan bimaa aataahum ullah wuxuu ilaahay siiyo min fadli dheeraadkiisa fadligaas iyo naxariista iyo barwaaqada ay heleen xaggan kalena way istabshiruuna way bishaaraysanayaan way soo dhoweyn biladiina kuwii way ku bishaaraysanayaan soo imaashahooda lam yalxaquu bihim weli aan soo gaarin min khalfihim gadaashooda kuwii aan weli imaaninna waa u bishaaraynayaan oo waa soo dhowaynayaan oo sida inaga qofka qaadimka ahee safar ka maqnaaya imaanaya imaanshihiisa aan usoo dhawaynan oo u faraxno yay ayaguna shuhadada dadkaas soo shahiidaya imaanaya aakhare usoo shahiida imaanaya ama dhibanaya yay ku farxayaan soo dhawaynayaan dadka weli aan imanin allah khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun mhm. cabsina korkiina ma ahaanin korkooda inaanu ahaanin bay ugu bishaareen walaa hum yaxzanuun inaan walbahaaraynin khawf waxa inaga soo horreeyana ka cabsamaysaan waxaad soo dhaafteena ka walbahaari maysaan yastabshiruuna binicmati min allah ilahay nicmadiisay ku bishaaraysanayaan ay ku farxayaan wa fadlin iyo fadli iyo dheeraad xagga alla ka ahda waa an allah iyo ilaahay laa yudiicu inuuna dayacin ajra almuminiin muminiinta ajirkooda xadaana ismacil bn cabdillahi alweysi qala xadaanii malik bnu anasin can isxaaq bn cabdillahi bn abi alxata can anas bni malikin radi allahu canhu qaal dacaa rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu nabigu habaaray cala aladiina qataluu asxaaba biiri macuuna nimankii saxaabada ah ee biiru macuuna lagu laayey kuwii laayay buu nabigu habaaray calayh salaatu wasalam xalay baan soo maray nimankaaba banu sulaym ba ahaayeen mise banu camir nimankii lahay ya banu camir ba ahaayeen riwaayadii banu sulaymna maxay ahayd ya wixii nimanka laayay ma banu sulaym ba ahaayeen mise banu camir ba ahaayeen banu sulaym baa dilay yay u socdeen oo loo soo diray banu camir dhexdayaa u galay marka banu sulaym waan soo maray marka ricliida bay ahaayeen asxaaba biiru macuuna alaaiina khadaatan soddon subxood buu nabigu habeenay calayhi salaatu wasalaam habeenay calaa ricmi reer ricli wadakwaana dakwaan iyo cusayata casat illaaha wa rasuula ilahiy rasuul bay caasiyeene cusayadu qaala anas baa wuxuu yidhi unsila waxaa la soo dejiyey fi ladiina qutiluu bibiiri macuuna eelkaas biiru macuuna la yidhahdo nimankii saxaabada ahaa ee shuhadada ayaa fa toddobaatan quraah ay ahaayeen lagu dilay waxaa lagu soo dejiyey qur'aanun quraan qara'naahu aan akhrinay uma nusikha bacdu kadibna waa la nasakhay oo maxay ahaayeen aayaddu balliquu can qowmana qoomka annaga gaarsiiya an qad laqiinaa rabbana inaan rabbigaana la kulannay war canna uu naga raadi noqday oo wa canhu aan ka raadi noqonay wa ardaana waa kaa soo marray uuna raaligeliyey marka walaa taxsabana aladiina qutiluu fii sabiili illahi waa kusoo degtay baa la yidhi qaarna waxay leeyihiin ma aayaddaas saxaabo kale kusoo degtay sida maaratay jaabir aabihiis cabdullah bin camr bin xaraam uxud qal xadaana cali bn cabdilahi madini qala xadaana sufyaan ibnu cuyaynata can camr bni dinar samica jaabir bn cabdilahi radi allahu canhuma yaquul jaabir oo leh istabaxa naasun dad baa waxay ku qureecdeen alkhamra khamra yowma uxudi maalinta uxud khamradu intaan weli la xarimin yaa waxaa aroortii cabay saxaabada qaar ka midoo xaaraan intaan laga dhigin wey maalinta uxud sanadkii saddexaad ba ilan uxud aheed uma qutiluu waa la dilay shuhada iyagoo shuhada iyagoo saaka cabay wax loo sheega ku jirto yaa ahdalada laayo shuhada ay ku dhinteen faqiila lisufyaan ba waxaa lagu yidhi min aakhiri dalika alyowm ma maalintaas ay ku qureecdeen casarkeedii aakhirkeedii bay dhinteen qaala wuxuu laysa hada fiihi intaad i weydiisay xadiidka kuma jirin uma qutiluu shuhadaau maan hayaa laakiin riwaayo kalea jirto oo sufyaan laftirkiisu uu yidhi waxaa la dilay min aakhiri dalika alyowm marka waxaa dhici karta inuu halmaamay kadibna uu xasuustay mm. saxaabada markaa sidaa ku dhintay khamradaasi ay cabbeen iyagoo xaaraan aan waxba dhibaato dushooda ma ahaanin wax dhibaho korkooda ma aha shuhado wey ah, axyaaun cinda rabbihim yurzaquun wey khamrada laana markii la xarimay un baa laisku qabsani intii ka horraysay tee waxba looma haysto ah. laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati junaaxun fima طacimuu ida ma اtaqow waaaamanuu wacamiluu saalixaati uma اtaqow waaaamanuu kuwa ayaga ah hadday muminiin mutaqiina yihiin oo markaa takliifkii jiray waajibaadkii jiray marka ay ilaaliyeen wixii markaasi aan xaaraam ahayn oo gadaal laga xarimay junaax iyo dembi korkooda ma ahaanin lama haysto baabu dillu lmalaaikati malaa'igta haraynteeda cala shahiidi qofka shahiidka ay haraynaysay qofka shahiidka malaigtu inay haraynayso oo hoosinayso qorax kulul haddii jirta xataa ma taghayurayo ma doorsoomayo xadaana sadaqata bnu lfadl qaala akhbarana ibnu cuyaynata sufyaan qaala samictu moxamed ibnu munkadirin annahu samica jaabiran yaquul jiya biabi aabbahi baa la keenay buu leeyahay jaabir abiis cabdullahi bn camr bnu xaram wey maalinta uxud baa uu shahiiday ila nabiyi nabiga alayh salaam baa lasoo hordhigay waqad muila bi asagoo la suuro xumeeyey xumnihii baa laga jarjaray sankii dhagihii gaaladii baa intay dileen bay haddana tamhiil ku sameeyeen waa abu sufyaan intuu buur fuulay lahaa waxaad heli doontaan ayagoo dadkiini intii la laayay haddana tamhiil iyo suura xumayn lagu sameeyey aniga ma amrin kamana xuni saasuu dhihi jiri mana amrin kamana xuni ah. wawdica waa la dejiyey waxaa la dhigay bayna yaday nabiga hortiisa la keenay fadahabtu markaasaan tegay akshifu inaan faydo can wajhi wajigiisa maradii baa ku dadana kabaradiina saa uga iiriy wajigiisa fiiriyo fanahanii qowmi qowmkayga ba ii diiday wax la fiirin kara maaha sankii baa la jaray dhagi baa la gulay qaraacan baad ka sii qaadi fa samica sawta naaxiyatin wuxuu maqlay nabiga calayh salaam mid dhawaaqaysa oo qayliyaysa oohinteed waa intaan niyaaxada la xarimin faqiila waxaa la yidhi ibnatu camar waa ina camar oo cabdulaahigaasi walaala yihiin aw ukhtu eh, eh, cabdulaahigaas gabadhiisii weeye jaabir bay ka walaalo noqonayaan ibnatu camar hadii la yihahdo cabdulaahi eh, ibnu camar bay noqon marka cabdullaahi ibnu camar haddii la yidhaahdo inay walaashii tahay wey eh, waxaan ujeedaa eh, gabadhiisii amar bay camar bay yaa dhalay cabdullaahi marka walaalo noqonayaan haddii laakiin la yidhahdo ukhtu camar eedaaba loo noqon isaga eeda loo noqon faqaala wuxuu yidhi lima tabkii walaashii bay laakiin u badan tahay lima tabkii maxaad u ooyeysaa buu yii nabigu amase wuxuu yidhi laa tabki waxba ha ooyin nin loo helo ninkan maaha waa nin khayr weyna helay maa zaalat ilmalaaikatu malaaika ma zuulin tudilu inay u haraynayso biajnixatiha garbaheeda malaa'igtii baa garbaha u haraynaysa oo hoosinaysa ninkaasi waa nin qiimo badan oo meel wanaagsan ku tegey qultu lisadaqata waxaan ku idhi qultu qof kale waa bukhaari sadaqadana waa shaykhiisa sadaqata bnu fadl waxaan ku idhi afiihi xataa rufica xadiidkan ma ku jiraa ilaa laga kor yeelay yay malaa'igtu ay maarata haraynaysay qaala rubama qaalo waa dhici kartaa inuu sidaa yidhi sheekhiisiibuu ka hadlayaa sadaqaha marka waa kii ninkaasi nin qiimo badan buu ahaayo ilaahay subxaanahu wa tacala qof toos oo hadlin bashar ahoon nabi ahayn waxaan ka ahayn aabbaha ayuu nabiga ku yidhi jaabirow toos buu ilahay oola hadlay baabu tamani almujaahidi qofka mujaahidka oo tamaninayo majeeran ama jeeclaanayo ama doondooni an yarjaca ila dunya inuu adduunya kusoo laabto hadduu shahiid ku dhinto haddana adduunka igu soo celi isagoo aakhiradiisii ay fiican tahay oo janno heli kara ayuu haddana xul addunya lagu celiyo si mar labaad sidanoo kale ugu soo shahido xadaana moxamed bn bashaar bin dar qaala xadaana qundar qaala xadaana shucba qaala samictu qataada qaala samictu anas bn malik radi allahu canhu can nabi sal slam qaal maa axadun qof ma jiro yadkhulu janata jannada intuu galo yuxibu haddana jeclaani an yarjica ila dunya inuu adduunyo ku laabto walahu uu u sugnaada hadduu rabo ee maa cala alardi ardada korkeeda wixii adoo min shayin xoolaaba ha la siiyee adduunya inuu ku soo noqdo qof dooni ma jirto ila shahiidun shahiid mooyeene yatamanaa shahiidku wuxuu doonayaa oo weydiisani an yarjaca ila dunya inuu kusoo laabta dunyada oo fa yuqtala la dilo cashara maraati toban jeer limaa yaraa wuxuu arkay darteed oo min alkaraamati karaama karaamadu arkay darteed laakiin qof kale oo janno arkay oo camalkiisi saalaxa ilaahay subxana wa tacala ka aqbalo janno galay ilahu celi ma dhahayo ilahu celi waxa uun keliya dhahi gaal gaalnimadiisi ama munaafiq ama faasiq naar la tusay oo naar la kulmay rabbi irjicuuni waa dhahaya ilahu celi lacalli acmalu saalixan camal wanaagsan soo samayste ayuu leeyahay shahiidka oo raba in martabada loo kordhiyan isagana waa doonaya baabun wuxuu ku saabsan yihi aljannatu jannadu taxta baariqati suyuufi seefta lamacaanka iftiinka seefta walac korkiisa maraysa saa dul marayso hoosteeday jannada ku jirtaa marka xadiid baa lafdigiisa sidaa ahaa baariqa iyo bawaariq ah, marka lafdigaas ku baabaystay musanifka waxaase soo aroortay taxta dilli suyuuf sayfaha hooskooda iyo dilaal wa qaala almugiiratu bnu shuba wuxuu yidhi akhbaranaa nabiyuna nabiga anaga wuxuu noo sheegay sal allah alay wasalam can risaalati rabbina rabbigaana risaaladiisi iyo u soo dhiibay wuxuu nooga sheegay man qutila mina qofkii anaga nagmidoo la dila saara ila aljanna inuu janno gelayo markuu la hadlaayey qoladii gaaladaheed wa qaala cumar baa wuxuu yidhi linabiyi sala allah alay slam wuxuu ku yidhi alaysa qatlaana fi ljanna kuwa anagana naga dila soo janno ma galayaan wa qatlahum gaalada kuwa laga dilay fi naari soo ma galayaan qaala nabigu wuxuu yidhi balaaha waa gelayaan ahlumuminiinta janno gaaladana naar bay gelayaan xadiidkan waxaan kusoo marray qisa isagoo dheer qisadii ku saabsaneed xudaybiya iyo sulxigii heshiiskii qallafsanaa daahirkiisa laakiin natiijo fiican iyo maro fiican laga helay xadaana cabdالlah bn mxamedi qala xadaana mucaawiyaة bn cmri qala xadaana abu isxaaqi can musa bn cuqba can salim abnadr mawla cumar ibn cubaydilah wa kana kaatiba kaatibkiisii buu ahaaye mawlihiisuu kaatib ohan jira u qori jiray qaala wuxuu yidhi kataba ilayhi cabdullaahi ibn abi ufada usoo qoray radi allahu canhuma ana rasuula lahi sal slam qaala inuu yidhi waclamuu ogaada ana aljannata jannadu taxta dilaali suyuufi seefaha hooskooda ayay jannada ku jirtaaye qofka marka seefta la kor saaro seeftii hooskeedii baa qabanaya markay ku dhacdana waa dhintay horuu jannada ka geli manaha saas wey taabacahu lweysiyu cabdilcaziiz bin cabdillahi alweysi can ibn abi zidnaad buu ka wariyey can muusa bn uba can muusa bn cuqbata ayuu kasii warinaya nacam halka waa hartaa marka mutaabacada mucaawiya binu camar iyo meelahaas laad baabu wuxuu ku saabsan yahay man dalaba alwalada liljihaad qofkii carruur inuu dhalo dhalbaa si ay u jihaadaan carruur inaa dhalo oon ciidamada muslimiinta aan xoojiyo oon badiyo ayuu naa u guguursanayaa oo u dalbayaa wa qaala baa wuxuu yidhi leyth ibnu sacdin marka tacliiq wey wa leyth xadaanii jacfar ibnu rabicata can cabdiraxmaan bn hurmusin qaala samictu aba hurayrata radia allahu canhu baan maqlay can rasuuli illah asagoo ka warinaya qaala nabigu wuxuu yidhi qaala sulaymaan ibnu daawuud calayhim asalaam nabiyullaahi sulaymaan ibnu daawuud waa nabi ibnu nebi wey nabiyaasha isdhalay isagaas waa nabi ibnu nebi ibraahimna waad ogtahay calayh salaam inta nabiga ka farxantay nabi sulaymaan baa wuxuu yidhi laaduufanna waa dhaartayba laaduufanna leyla caawa waxaan isku mari calaa miati imraa boqol haweena haweenkiisii uu qaba weeye sharcu man qablana waxyaaluhu nagaga duwanaa buu ka mid yahay innaga sharcigeennan afar haween lama dhaafin karo dabcan nabigeena alayh salaam khasaais buu lahaa fi hada albaab nabiyullaahi sulaymaan alayh salaam boqol haweenuu qabay aw tiscin wa tisciina sagaal iyo sagaashan riwaayo kale sabcuun toddobaatan kulluhunna dhammaantood markaan isku maro yaatii mid walba waxay la imaanaysaa bifaarisin bighulaamin bay dhali ulaamkaas hadeena wuxuu noqonaya faris buu noqonaya farasfuul ah yujaahidu jihaada fii sabiili illah waddada ilahay ku jihaada wuxuu marka xisaabta gashaday boqolkan haweenka caawa hadduu maro an sano kadib boqol wiil oo mujaahidiinoo dagaalamaya inay safka geli doonaan halkaasuu iska dhaadhiciyey waa niyad wanaagsan oo loo baahan yahay bay aheed laakiin wuxuu ka tegay inuu dhaho insha allah ah, xukunkan ilahay baa iskale subaa laa taquulanna lishayin inii faacilu dalika hada ila an yasha allah tana ka maqnayd berri iska dha wax islaam dhan wax qaada oo sagaal bilood wado oo haddana ilmaheeda ay weynaadaan muddo dheer baaba ka soo hadhay berri baa la yidhi waxaad samaynayso insha allah adoondhi waxaasaa samayn doonaa hadhiin faqaala lahu saaxibuhu saaxiibkiisoo ag fadhiya wuxuu yidhi ama bashar ama malag ah qul insha allah insha allahu dheh falam yaqul insha allahu dii ma lama waafajinin <coughs> falam taxmal marka sagaalkiiba waa dhawaafay horta ficil ahaan waa ula yimid waa isku maaray sagaal iyo sagaashankiiba waa maray falam taxmal mayna uroobin minhuna haweenkii ilaa imra'atun waaxida hal haweeney ah keliya horta wax qaaday habeenkii intii kale waxba qaadeen waa soo celiyeen waxba qaadin jaaad waxay la timid midii keligeed ahaydna bishiqi rajulin nin jeexiis bay la timid ilmo dhinaca oo barbar ah oo calaan ah oo asagoob lagu rafaadi oo fitnada imtixaana ah, ayay la timid ah. walaqad fatanna sulaymaana waalqaynaa calaa kursiyihi jasada uma anaayadaas waa la sheeg waa adiikan xadiikan fasiraya waxaa israailiyiinta mxua tafsiirka israailiga ee baatilka xagga u tur waxba kama jireen waxaan dejinnay waan imtixaanay oo kursigiisana jasadan baan dhignay gobashiisii iyo meeshuu fadhisanaya carshigiisii jasad wuxuun jasad iskaa jidh aan macno weyn lahayn oon waxba u taraynin oo imtixaana ayaan dhignay baa layidhi insha allah diibuu ka tegey kadib uma anaab soo noqdo isgarwaaqsaday isgarwaaqsaday is ogaaday marka insha allahda qofka hadduu dhihi waayo cadamu tawfiiq ayaa looga baqayaa in la waafajin waayo wixiisi ama wax maarata aan dhammaystireen oon wanaagsanayn buu noqon ama wixii maba suuroobayaan marka insha allahuna barako weyn bay wadataa ah, insha allah inaad tirada wax walbaba wladii nafsu muxamadin biyadihi nabigeenna tacliiqiye qisada wuxuu yidhi ilahay baan ku dhaartay low qaala in sha allahu hadduu dhihi lahaa lajaahaduu fii sabiili illaahi fursaana way jihaadi lahaayeen boqolkiiba ama sagaal iyo sagaashanka intay dhashaan fursaana iyagoo fardafuula ajmacuuna ideelkoodba in sha allahu hadduu dhihi lahaa waa loo waxyooday rasuulka alayh salam waa loo sheegay in in sha allahu daas lagu tacliiqiya isaga naftirkiisa oo hadduu insha allahu dhahaana boqolkii loo miiso boqol wiil ama sagaal iyo sagaashan wiil oo fursaana hadduu insha allahu ka tegi waayana isagaa markaa il duufay fitna iyo imtixaan baa marka ku dhacay baabu shujaacati fi lxarbi waljubn geesinimada fadliga ay leedahay fi lxarbi waljubni wa dami ljubni fulaynimada cayda la aayay alxarbi mamduux alshujaacatu mamduux waljubnu madmuum geesinimada waa la ammaanay fulaynimadana waa la caayay intaas ku hadlaya oo wax laga awdi bilaystafulaynimada marka xadaana axmed bn cabdilmalik bn waaqidin qaal xadaana xamaad bn zayd bn dirhamin can haabit bn aslam albunani can anas bn malik albasri radi allahu canhu qaala kaana nabiyu sala la alay slam wuxuu ahaa axsana annaas waashjac annaas waajwad annaas mubaalaqa somaarti nabiga alay sifaakiisa dhan waa saas wax nusnus oo ah ma jirto sifo kasta oo wanaagsan qima meesha u korraysuu ka gaaray rasuulka alayh isalaatu wasalaam marka laga hadlaayo wanaagga ama wanaagga khuluqda iyo dabeecada ama wanaagga jamaalka iyo quruxda axsan anaas bu ahaa nabiga alayh salaatu wasalam midka dadka ugu wanagsan bu ahaa geesinimada uma wa ashjacu naas buu ahaa ka dadka ugu geesisan waajwad annaas buu xagga deeqda iyo karamka ka dadka ugu deeqsisan walaqad fazica waxaaba argagaxay geesinimada lagu miaalinayo nabiga alay slam waaqia xaqiiqa dhacday waaqicatu cayn walaqad fazica waxaa argagaxay ahlulmadiina reer madiinaa argagaxay habeen habeenada kamida cadowbaa ku xeeran markaa shanqar baa yeedhay hariib ah markaasaa loo mareeyey cadow inuu soo galay magaalada way argagaxeen waa laisku kacay fakaana nabiyu sal la alay slam wuxuuha sabaqahum kii ka hormaray calaa farasin asagoo fara saaran wa qaala wuxuu yidhi wajadnaahu baxra ah, waxaa ka horraysa inuu yidhi lam turaacuu wax argagaxa ma jiro meeshii waa soo ogaanay wax shanqar qaylo iska kala aheed wax dagaala ma jiro cadow ma jiro ogaada oo ka hor imaaday isla markiiba intuu keligii meeshii tegey faraskii buu tacliiqay wuxuu yidhi wajadnaahu faraskan aad arkaysaan waxaan hellay baxran xaaluu yahay bad waaba bahal bad ahoo orodkiisa alla la yaabay faras wuxuu ahaa qaduuf ah oo socod gaaban cagajiid ah abudalxa leeyahay weligiisba aan meelba aan guulba soo haynin bu ahaa weligiisba guul soo haynin nabiga alay slam markuu taabtay barakadii nabiga alay slam baa ku dhacday faras wuxuu noqday marka orod badan xadaana abulyamaan alxakam ahbarana shucayb can zuhri qaal ahbaranii eh, cumar ibni muxamedin ibni jubayr ibni mucim ana muxamed bnu jubayr qaal ahbaranii jubayr bni mucim musalsal aali mucam wey anahu baynamaa huwa yasiir wixiiba uu socdo jubayr ibn mudcimkaasi radia allahu canhu maca rasuuli lahi sala allah alay wasalam nabig maciisa isagoo la socda wa macahu nnaas nabigana dadkiibaa la socda oo gaararka ka socda oo makfalow soo gadoonkiisii min xunayn uu ka soo gadoomay markuu nabigu qaswadii dagaalkii xunayn ee hawaasinaantii lala dagaalamay xoolo badan laga soo qaaday ee jiciraabo lagu qaybiyey gadoonkii nabiga soo gadoomay baa gaararka ka socda facaliqat innaasu acraabtii u dareed iyo dadka qariibulcahdi filislaam ahaa ayaa ku dhegay caliqat innaas dadkii baa nabiga ku tacalluqay oo ku dhegdhegay yasaluuna oo weydiisanaya xoolo xoolahana sii nabiguna si xigmadu wax ku maamulayay dadka uu isleeyahay haddii aad loo dharjiyo oo la qanciyo waxay kaa kafaalo qaabayaan oy kaa kaafinayaan qabiilkoodao dhan bay soo xarayni iyo ninkii laleeyahay dee waxaa weeyaan waa nin wax weyn muslimiinta u tari doona geesinimadiisa iyo waxtarkiisa iyo ninkii laleeyahay haddii wax la siin waayo abuuba dib u gaaroobaa islaamnimada iyo tawxiidka umuu nabiga calayh salaatu wasalaam soo dhowayntiisa iyo dadka usoo jiidkiisa xoolahan ku bixinay xoolahan uu bixinaayo diin ahaan buu bixinaya rasuulka hebel ugu danee iyagu xoolaha ku helo ma ahaen hebel qabi oo yunu helina kama ahaen marka dadkuna si kale wax u fahmeen xoolihii buu dad siiyey qaar buu boqol geelo siiyey qaar buu siddeetan siiyey xataa ku siddeetan la siiyey baa yii labaatan anig maxaa liiga dhimay oo caraba fadhiistay ah, siddeetan halaad baa la siiyey neef oo geela la siiyey boqolkii meeqa ka maqan labaatan laba cadhoodayba aqra binu xaabis iyo cuyayna binu xusni alfazaari yaa boqol boqol halaad la siiyey labada oday oo boqol boqol la siiyey markuu arkay buu yidhi maxaa dhacay maadaha nasabkaada ay fiirin jire waxaasu hay maadaa ka nasab xun oo ka nasab yar oo waxaasuu sheegaya wuxuu dhihi jiray atajcalu nahbii wa nahba cubaydin bayna cuyaynata waalaqraci fma kana xisnu walaa xaabisun yafuuqaani mirdaasun fi lmajmaci waman tukfidu اlywma laa tujmacu hadalla noocaas ku dhameeyey marka aqrac iyo cuyayna miyaa nasiibkaygii iyo faraskaygii mxuu ahaa cubayd ahaa faraskiisa cubayd la dhihi jiri miyaa u qaybisay nimankaas ayaga dagaalka markii la galo igama geesisanaa aabbahood iyo aabbayaashoodna aabbahay mirdaas cabaas bin mirdaas wax gabyahay aabbahay mirdaas kama hooseynin maanta ninkaad hoos u dhigtase rasuul allah weligii kor loo qaadi maayo saasuu yii marka markaasuu nabiga labaatanka kale ugu daray oo qaado boqol kiiba ugu daray kuwa marka dad yaa deeqi karaa dee acraabtoo dhan baa soo yaacday kuwa shalay soo islaamoo gaalaha la kari lahaa oo hadda islamka dhex hordaaye oo xoolo raba in laga barjiyo raggii mujaahidiintaha ee ansaartahaa ee muhaajiriintahaa ee intaa soo murxay yaa ayaga iimaankooda iyo tawxiidkooda lagu kalsoonaya dartood la yidhi idinka iska qaba bal kuwanaana soo xerogeline naftiinaabaad u hurteene maalka iskaga daaya maca daalika kuwa waxaa jira weli aanan waxhelin facalaqat الnaasu yas'aluunahu xata daruuh say u dabardaayeen nabig waxay u dhibaato geliyeen inuu ku cararay ilaa samuratin geed quraca abaq buu ku cararay nabiga alay slam iyo riig buu xag kale ka galay fakhadifat waxaa reebatay oo daftay ridaahu gu'iisay daftay geedkas qodaxda xarankaa marada nabiga alay slam gu'iisiibay ka qaadatay waa kaasayna xag kaleu taagan yahay baashana baasha ku dhegantay adagii baa kor tuuran fawaqafa nabiyu sal slam baa istaagay faqaala wuxuu yidhi acduunii ridaai goyga isiiya war goyga isiiya iga reebateen idinkaa geedkan igu waxay low kaana lii cadadu hadihi alcidaah geedkan laamihiisa iyo qodaxdiisa intay dhan tahay haddaan lahaan lahaa nacaman oo xoola haddaan hayn lahaa laqasamtuu baynakum waa inay qaybin lahaa uma kadib baan laa tajiduuni iyo inay heesheen bakhiila anigoo bakhiila walaa kadiiban inaan beenaana ahay walaa jabaaran inaan fulayahay markaas arki lahaydeen inaan fulay aanan ahayn oo aanan mahayn beenaana aanan ahayn oo aanan ahayn bakhiil markaasaad ogaan lahaydeen rasul nabi sal l slam waad aragtaa xoolihiisa u qaybinaya nabig alay slam waxba ma wata ansaar wuxuu ku qanciyey rasuulka ilahi baad idinka wadataan ama tardawna an yadhab الnaasu alibl wabaql kama qaal alayه الsalaam watadhabuuna birasuuli اlahi sal sl diyaarikum guryihiina nabiga ilahay baad idinka wadataan ood la tagteen kuwana xoolay qaateen nabigi baa inana midoo idinka inala socda soo raalli kuma tihiin habay dheheen makaa la furtay oon ku hari karaa waxaan ugu harayna idinka ina doortay wey idinka inala socdaa baabu ma yutacawadu min aljubni waxaa laga magan galay ilaahay oo fulaynnimo xadaana muusa bin ismaaciil atabudaki qala xadaana abu cawaan alwadax qala xadaana cabdilmalik bni cumayr qaala samictu camr bnu maymuun alawdi qaala kaana sacad wuxuu ahaan jiray sacad ibnu waqaas yucallimu baniya carruurtiisa wuxuu bari jiray haaulaai alkelimaat kelimooyinkan kama yucallimu almucallimu alqilmaana sida mucallimka uu u baro alqilmaana carruurta yaryarka alkitaabata farta iyo qoraalka ilmaha rasuul farta u bare ee ugu kabanaado ee uga saxo farta u baro ayuu carruurtiisa u bari jiray kelimooyinkan wayaquulu wuxuu dhihi jiray sacad ina rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam kaana yatacawadu minhuna kelimaadka inuu nabiga magan geli jiray dubura salaati salaada gadaasheeda kama tegi jirino waa ku magangeli ilahi uu ka magangeli jiray allahuma inii acuudu bika ilah waxaan kaa magangelayaa min aljubni fulaynimo waacuudu bika ama geesi dagaalka markii la gelaya noqoto ama kelimada xaqa ha noqoto waacuudu bika ilah waxaan kaa magangelaya nuuradda in loo celiyo ilaa ardali اlcumri umri cumriga iyo da'da mideeda dulliga ah ee ihaanada ah ee qofka markuu boqol intuu gaaro ama isku dardarmado adduunna waxba kama garana kama ogo wax dhadhana iyo wax macaano adduunka uu ka haysta male asagii baa caqligiisii tegey xayawaan oo kale uu kasii caqli xun yahay marka xun iisa ma kala garanayo qofka xilligaa inuu gaaro waxba adduun oguma filla marka ilahu meesha ay gaarsiinin wey wacuudu bika ilah waxaan kaa magangalaya min fitnati dunya adduunyada fitnadeedaan kaa magangelaya fitnada adduunyada way fara badan tahaye maarata akhlaaqdaada diintaada dadkaada dunyadaada fitnada addunyada wa acuudu bikana waxaan kaa magangalaya min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa faxadatu bihi muscaban ninka la yihahda cabdilmalik ibnu cumayr ya wuxuu leeyahay waxaa xadatu u sheegay bihi xadiidkan muscaban muscab baan u sheegay buu yidhi fasadaqa waa rumeeyey muscab ibnu sacd eh, ibnu qaas weeye qaala waa runtii buu yidhi run weeyaan buu yidhi sheekhaadii ee la dhihi jiray eh, camr bn maymuun alawdi xadiidka uu aabbahay ka wariyey sax wey qala xadaana musdad bn musharhadin qala xadaana muctamar ibnu sulayman darkhan wey qaala samictu abi sulayman ibnu darkhan ataymi qaala samictu anasan anas bn maalik baa maqlay radi allahu canhu qaala isagoo yihi kana nabiyu sala allah aleyh wasalam yaquul wuxuu ahaa nabigu kii yidhahda allahuma inii acuudu bika min alcajzi wاlkasl ilahu cajiz baan kaa maangelaya kasli wahsi cajiz waxaa weye wax inaad isku daydo aadna keeni weydo injaaz iyo guul kama gaaraysidba waxaad qabataaba waa isku dayi waad muxaawareyni dhididka kaa socda wax walba isku dayday laakiin wixii isaga ahaa waa qaban weyde kasalkuna waxaa weeyaan waa qaban kartaa waxna waa tari kartaaye inaad wixii ku dhaqaaqdaa lagaa hortaagan yahay inaad ku dhaqaaqdaa lagaa hortaagan yahay kasri waa wahsi wey waan samayn doonaa waan isku dayi doonaa baad ku haysaa tallaaba ma qaadaysa waljubn labadaasba dadkan waxaa weeyaan tayada dadkay qaadaa waxtarka iyo horumarka iyo inuu qofku wax noqdo labadaasa ka hortaagan inuuna tayaba lahayn wax qabad baunan ahayn iyo inuu maahe iyo wahsi iyo taswiif iyo wixii uuna isku badayayninba labadaasaa hortaagan waljubni fulaynima ayaa kaa magangalaya walharaba duqnimo cantataba wacuudu bika waxaan kaa magangalaya min fitnat lmaxya nolosha fitnada iyo walmamaati geerida fitanteeda wacuudu bika waxaan kaa magangalay min cadaab alqabri qabriga cadaabkiisa baabu fitnat dunya fitnat lmaxya nolosha fitanteeda waa diin xumo qofka adduunyada intuu ku nooleeyo inuu diin xumo ku noolaado akhlaaq xumo ku noolaado islaam darri uu ku noolaado isagoo muslima xumaanta looga maari waayo wax xumaan uu dhex ordaayo fitan uu dhex ordaayo akhlaaq xumo u dhex ordaayo ah, naftiisii buuna u turaynin waa fitnat lmaxyaa lixdan sanaa si degdaa ah kusoo maraysa lixdan jir baa tahay maanta dib hadduu u wax uu gaaray oo aakhiradiisaa ma jirto qur-aan ma jiro xadiid ma jiro salaad ma jirto soon fara badan ma jirto istikfaar badan ma laha dhinaca kale macsiyo iyo munkar iyo xumaan buu dhexta baaranayaa ku mashquula waqtigiisii oo dhan ba uu ku ciroobay fitnat lmaxyaa wey wlmamaat wa fitnat almamaat khaatimlxuma wey qofka inuu markii waxaas o dhan soo dhaxay aakhir cumrigiisii haddana khaatimada ay ka xumaato fitnat lmamaat wey cadaab alqabrigaa ka mida wa acuudu bika min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa baabu wuxuu ku saabsan yahay man xadaa bimashaahidihi qofkii ka sheekeeya goobaha uu ka qayb galay fi lxarbi dagaalka meelihii dagaalka uu ka qayb galay ilahay dartii iyo islaamnimo u dagaalamayey iyuu dadka uga sheekeeyey ardadiiba uga sheekeeyey dadkii ka dambeeyey uga sheekeeyey waxaasaan mari jiray waxaasa soo maray iyuu yidhi haddii uy ka tahay tashjiic iyo taxfiis inuu dadkan ku dhiirageliya oo moraalkooda kor u qaado ay ka tahay ama madax sharciga oo meesha ku jira uu rabo inuu ku caddeeyo waxba dhibaataa maleh laakiin riyaa iyo sumca iyo lagaa sheeg sheego inuu u sheeg sheego wixii ilaahay dartii uu sameeyey camalkiisaa ku buraaya qaalahu abu cumaan can sacad abu cuhmaan almahdi xadiid uu wariyey can sacadna uu ka wariyey yaa baabkaasi ku saabsanoo soo gelaysa alxadiidu can almashaahidi fi lxarbi waa xadiikii dee uu dhihi jiray sacad inii awalu man rama bisahmin fii sabiili اllah sacad waxaan ahay buu yidhi leeb qofkii u horreeya leeb garay fii sabiili lah ku garay oo cadow toogtay ayaan ahay buu yidhi waa camal weyn ilene marka asagu waxay ka tahay uun ciidanka si fiican u cabay hagaaji xaddaana qutayba binu saciid ama ma ahe dad buu iskaga reebaayey ku tuumay eh, fulaynimo iyo nimankii ayaga aha reer kuufa fulaynimo ku tuumeen warma anigoo ilaahay xadana qtayba bn saciidin qal xadana xaatim xaatim bn ismaaciil can moxamed bn yuusufin an isaa bn yaziidin qaala saxibtu dhe dalxata bn cubaydilah dalxa bn cubaydilaahi wa sacdan iyo sacd baan la socday safar la galay wlmiqdaad ibn aswad cabdiraxmaan bin cawf ragga saxaabada radi allahu canhu famaa samictu ma maqlin axadan qof oo minhu ayaga ka mida oo yuxadiu ka warramaya can rasuulilah nabiga calayh salaam qisooyin caadasa sheegsheegayaan laakiin qaala rasuulullahi way iska dhowraayeen waa intaasoo ziyaada ku darto waa intaad wax ka nusqaamiso waa intaasoo lafdiga macnihiisa keeni weydo kitaab hor yaallo wax ka maayaana ma aha ma jiro in badan bayna ka soo wareegtay xilligii nabigu wax ka maqleen calayhi salaatu wasalaam marka cabsi ay ka qabaan ayay inoo gaabsanayeen ilaa anii samictu waxaan maqlay dalxata dalxa binu cubaydillaah oo yuxadiu ka warramaya can yowmi uxud maalinta uxud maalinta uxud marka nabiga alay slam waa kala cararay asaga iyo sacad iyo dad yar waa kay kusoo hareen nabiga sala allah alay wasalam ay kusoo hareen oy difaaca u noqdeen oo ilaaliyeen baabu wujuubi nafiiri in la kaco la baxo cadowga markii baa ubaa la yirahdo in loo baxo iyo wamaa in waajib tahay wamaa yajibu wixii waajiba min aljihaadi jihaada wa niyati niyad wanaagsan in lagu jihaada ah wa qowli llahi caza wajal ilahay qowlkiisana uu ku saabsan yahay uu yidhi infiiruu baxa khifaafan idinko fudud waiqaal idinko culus khifaafan waiqaalan akara min macna bay culamada gelinayaan hadday noqoto shirkaada ninka culus ka fudud way soo geli hadday da'da noqotona kuhulan wa shuyuuqan bay soo geli dhallinyarada iyo maarata odayaasha xagga maalka hadday noqoto kuwa xoolo yari kuwa xoolo badan haddaad tihiin gaadiid hadduu noqdo mid rukbaan ahoo lugta eh, waxsaaran iyo rijaal lugaynaya intaba xaalad kasta ku sugan tihiin <clears throat> fi lmanshadi walmakrah khifaafan wa hiqaalan baa lagu fasiray waa inta aynan soo degin wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaafa aayadda intayna soo degin dadka in marka hore la wada baxaa las amray kadib baa waxaa la yidhi inay wada baxdaan laazim meehee qaarra maaragtay dadka ha sii maamulo oo diinta ha faafiyo ha baafiyo oo ha gaarsiiyo qaarra ha baxaana wjaahiduu bamwaalikum maalkiina ku jihaada waanfusikum naftiina fi sabiil الlah dalikum saasaana khayru lakum idin khayr badan in kuntum taclamuuna haddaad ogaan lahedeen munaafiqiintiibaa marka la qabtay ka haray qaswatu tabuuq ka haray siddeetan ka badan bay ahaayeen qaswatu tabuuq bay ka hareen ayagoo xoolii haysta dhaqaalihii haysta gaadiidkii haysta hadhowna markaasay cudur daaranayaan low kaana caradan qariiban haddii uu ahaan lahaa meeshaasi caradan haniimo qariiban u dhow xoolo meel agtooda ay ka soo helayeen qaniima haddii ahaan laheed wa safaran qaasidan iyo safar sahlan oo si fudud lagu gaarayo qorax iyo dhibyo beer iyo qaxar aan looga maraynin la tabacuka ku raaci lahaayeen ee meesha waxay noqotay safar aad u fog oo tabuuka oo bil loo soconayo iyo khaniimo aan war loo haynin waxa lagu soo heli doono niman kaba xoog badan saxaabada ka badan ayaa weerar lagu qaadi rabaa marka waxay dhaheen haddaan xoolaan soo helin si sahlana meesha aan loo aadaynin ilahay dartiina laguma jirto weeyaan marka ilahay dartiina meesha kuma jirto marka la tabacuka haddii adduunya heli lahaayeen walaakin bacudat calayhim shuqa masaafadaa ku dheeraatay iyo mashaqada iyo dhibaatadeeda wasayxlifuuna bilahi markay soo noqdaan maxay falayaan ilahay bay kugu dhaaranayaan law istadacnaa lakharajnaa macakum ilayhim haddaan kari kari lahayn bixitaanka waan ku raaci lahayn dhib baan na haystay islaantaaga xanuunsantay wiilkaaga yaalay meel aniga sibaan waxaga ahaa qodaxda ugu muudday wax meeshana beenaya ufuufeen nabigana alayh salaam daahirkooduu ku aqbalay qur-aankaa loo dayaga quraanka banaanka laskaga maray waa ka aqbalay nabiga alayh salaam waa yahay socduu yiri dambigiina allaha dhaafo aayadihi baa imaada marka banaanka soo dhigay aayadihi baa fadeexeeyey suurat alfaadixa suurat tawba ayaa markaa dee ku habsatay bidc kasta yaa rushaysay way rushaysay wa qowli tacaala ya ayuha aladiina aamanuu muminiinay maa lakum maxaa inugu dhacay idaa qiila lakum infiruu markayna dhoobaxa fii sabiili llahi taaqaltum ila alardi ay tataaqaltum takaasaltum aad u wahsanaysaan dhulka iskugu dhejinaysaan ee beeraha iyo xoolaha araditum bilxayaati dunya min alaakhira ma xayaat adunyaad ku raadli noqdeen min alaakhirati badel alaakhira aakhira bedelkeedii ila qowli cala kuli shayin qadiir aad baa loola hadlay yudkaru can ibni cabaas cabdullaahi bnu cabaas baa waxaa laga sheegay infiruu hubatin ah. ay saraya mutafariqiin ah. baxa hubatin xaalaad tihiin saraya ah ciidamo ilaalo ah oo yar yar koox kooxo ah mutafariqiina kala tagsan oo koox mee loo diri koox mee loo dirin baxa aw infiruu jamiican ah. ama koox ciidanoo weyn oo jeish weyn ku baxa ama ilaalo yar ku baxa saraya mutafariqiin marka sariya bacda sariya ah, ku baxa aw infiruu jamiican mujtamiciin wa yuqaalu waxaa la yidhahdaa waaxidu hubaat hubaat mufradkeedu huba weeye huba maxaa la dhahaa jamaaca jamaacada yaa waxaa la dhahaa huba eh, eh, la yidhahdaa isku dar hubaat qaala xadaana camr bnu eh, ali camar ibnu caliy abu xafs albahili alfallaas ninki la dhihi jira wey sagaalkii buu ka mid yahay camr ibnu caliy alfallaas abu xafs albahili qala xadaana yaya yaxya bnu saciid alkhaaab qala xadaana sufyaan ibnu saciid ibn masruuq athawri qaala xadaanii mansuur ibn muctabir can mujaahid ibni jabrin can daawuus ibn kaysaan can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal ina nabiya sala allah alay waslam qaala yowma alfatxi maalintii maka la furtay nabigu wuxuu yidhi laa hijrata bacda alfatxi markaasoo lama qabaanin ka carar damba ma jirto walaakin jihaadun jihaadiyo waniyatun yaa jirta waida stunfirtum haddii bixidan naga dalba baxan layidha fanfiruu baxa amarkaasi markaa waa amrun wujuubu alcayni waajib cayniga wuu noqon infiru hadii la yihahdo fardulcayn buu noqonaya baabu lkaafiri yaqtulu muslima gaal qof muslima dili muslimkii waa la dilay shahiiday uma yuslimu muslim kii gaalkaa wax dila gacanku dhiiglaha yaa yuslimu islaami intuu ilahay baa islaamnimada sayra ku hanuuniyey waa islaamay markaasaa fa yusadidu wuu toosnaana mustaqiim buu noqon yusadidu ee yastaiimu bisadaadku waa istiqaamada fa yusadidu wuu toosnaan bacdu markuu islaamay kadib markaasaa wa yuqtalu asagana la dilayo shahiid bu ku dhiman labadooda xaggay iskugu tageen jannada iskugu tageen kii wax dilay iyo kii la dilay alqaatilu walmaqtuul fi ljanna wey maanta maanta waxaa wey kii wax dilay kii la dilay jannada iskugu tageen waata qisadii xadaثna cabdالlah bn yusuf الtanisi akhbarana malik bn anas can abi zinaad can macrad can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اlahi sal slam qaal yadxak اllahu ilى rajulayn ilahay laba nin buu ku qoslaa yadxak laxikadaasi yaliiqu bijalaalihi waxay ka mid tahay sifaatka ilaahay subxaana wa taala ficligii asifaat alficliya ilahay baa garanaya si ay tahay lakin midda makhluuqa oo kale ma aha xasha waa ka nasahiya ilahi subxana wa taala makhluqiisa inuu shabaho sidaasayna culummada salaf ulumma ayay ku mari jireen amiruuha kamaa jaad bay dhihi jireen siday ku timid ku mara ah, idinkoo garanaynin aan dhehaynin saasaa loola jeedaa oon takyiif iyo tamhiil iyo mihaal u samaynayn xaggan kalena aan macnihii bedelaynin oo taawiilinayn oo tacdiilinayn labadaas firqa iska ilaali waa laba firqa wax nuxnuxna firqatu lmuawila iyo firqatu almushabiha ta wax awisha iyo midda shabahda labadaaba ka fogow firqada la rabo maxay tahay firqadan ibaat maa abatahu llah ala nafsihi wa abatahu rasul ala nafsihi taasaa la rabaa min hayri takyiif walaa taxriif walaa tabdiilin walaa tamhiil yadxaku llahu ila rajula laba nin labadaa nin yaqtulu axaduha midkood baa wuxuu dilay allah kala midka kale yadkhulaana janna markaasay labadooda jannadooda galayaan say ku dhacday yuqaatilu haada kana dagaalami muslimkaa fii sabiil lahi buu ku dagaalami fayuqtalu waa la dili uma yatuublahu ilahi wuxuu ka toobad aqbali cala alqaatili gaalkii wax dilay hadduu soo islaamo alislaam yajubu maa qablahu buu noqday islaamnimadaasi uu soo islaamay wixii uu qofkaas dilkii uu sameeyey muslimkii uu dilay ka baabi'ini siuu darajadii kii kale u gaarana fayustashhadu shahiid buu ku dhimanaya waa la dilaya waa la dili markaasuu shahiid ku dhiman isku martabay marka fadhiisteen isku xaafad bay noqdeen qala xadaana alxumaydiyu cabdاllahi bnu zubayr اlmakiyu qala xadaana sufyaan ibnu cuyaynata alhilaali almaki isaguna xadaana uhriy zuhrigana waa madani qala ahbaranii cambasa cambasa ibnu saciid alamawi can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu qaal ataytu rasuula اllahi sala اlah alay slam bu leyay abu hurayre nabigaan u imaaday calayh الsalaatu wasalaam wa huwa bikhaybara asagoo khaybar jooga khaybar oo lagu maqan yahay buu soo islaamay magaaladu imaaday markaasaa ka daba baxay oo khaybar buu ugu yimid bacdama اftataxuuhaa markay fureen kadib markii intii la furay dhulkii gacanta lagu dhigay xoolihii weli aan qaniimadaan weli la qaybsanin ayuu soo istaagay abu hurayre faqultu waxaan idhi buu yidhi yaa rasuula rasuul allow ashim lii sahmi isii oo dad kale wax u qaybinayso igu dar anigana nin kalena ay muhaajirkii ay hadda imaadeen faqaala bacdu bani sacd bn alcaas waa la gardaraystay marka hore abu hurayre bacdu bani sacd bn alcaas aabaan buu ahaa aabaan bnu saciid aabaan ibnu saciid bn alcaas saciid bn alcaas bay walaalahayeenoo khaalid iyo camar iyo muxuu ahaa saciid iyo aabaan yay ahaayeen ilmo saciid binu caas bay ahaayeen uu ka dambeeyey waa abiis khaalid iyo camr uu ka dambeeyey faqaala ibnu saciid ibnu caas baa wuxuu yidhi cafwan ah, faqaala bacdu bani saciid ibnu caas baa waxay dhaheen waa aabaan aabaan binu saciid weeyaane laa tushim lahu ya rasuul allah abu horeere sahmi ha siinin nabi allow ninka aman keligii hordaayey isaga ibnu saciidkana wuxuu ka yimid ilaala loo diray sariya meel muhiimad nabigu u diray buu ku daahay isagana wuxuu raba in wax la siiyo abu hureyra socdana wax la siiyu le marka waxaa weeyaan dee laba dalab bay isku garab wadaan ah, mid dalabkiisu ridanaya laa tushim lahu ya rasuul allah ha sahmaa faqaala abu hureyra wuxuu yidhi haada qaatilu ibnu qawqal ah, nabi allow ina qawqal ninkii diri wey ninkan aniga sahmaa siinin le waaba dhiigi cab ah, saxaabi buu gacantiisa ku maqan annucmaan binu maalik baa la jiray ninkan ina qawqal ah nucmaan binu maalik ibnu faclada laqabkiisaa qawqal la dhihi jiray ninkii ina qowqalahay nucmaan binu maaligah ninkii dilay wey fa qaala ibnu saciid ibnu caas baa sana isdifaaco wuxuu yidhi waa cajaban waa la yaab liwabarin baan la yaabaynaa buu yidhi oo sani tadallaa ka soo degtay calaynaa korkaana nagu soo degtay min qaduumimaan buurihii reedows oo sani nooga soo dadegatay oo ka soo dhaadhacday yaaba maanta agtayda usali oh, sheekha anagaan ka soo xifdiyey ah, laakiin wax usali la yidhaha anaga ma aanan aqoonin sagaare iyo bisad iyo yaanyuuraan aqoonin jirray dadka qaar waa laga yaaba meshan fadhiya inay arkeen bahal yaanyuurta yaanyuur duureedka ah yaanyuur duureed samuur oo kalaa weeyaana buuraha iyo meelahaasay gashaa dayib wax werigii usali arkay ma jira meel walba martay e ya marka ixfuduuha kamaa xafidna saan uxifdino xifdiya ah. wacajaban liwabarin usari baan la yaabay nabi abu hureyre ku wadaa yani buurihii reer daws buu ka yimid abu hureyre ilan mogtahay baashana buurahay ka imaataa marka wuxuu leeyahay baashan balfiri muxuu eh, ahaa yaanyuurada yaanyuurta ama bisada ah bisadan buurta nooga soo dhadhacay firi anagana rag anagana af ku soo taagaya liwabarin tadallaa ka soo daadegay caleelaha nagu soo daadegay annaga min quduumi bani dan waa buurihii reedos aniyadooda karintoodu kasoo daadegay yancaa markaas ugu ceebeynaya calaya aniga korkaygu wuxuu ugu ceebeen qatla rajulin min dilkii muslimin muslima oo shahiidnimo ku dhintay bu ugu ceebeynaya akramahu allahu ilahay uu karaameeyeyba calaa yadaya labadeeda gacmood ilahay gacmahaygubuu ku karaameeyey aniga dilkaan dilay yuu jannaa ku galay walam yuhinii anagana ilahay ima ihaaneninoo gaalnimada kuma tegin calaa yadayi gacmihiisa ilahay iguma ihaanin isaga gacantiisa haddaa u dhiman lahaa gaal dhintaan noqon lahaa ana waa kana muslim baan hadda ahayoo islaanimaan rabayna ku dhinto qaala falaa adri ma ogi buu lehy qaalada waxaa wata ibnu cuyayna o man duuna dad ka dambeeya miduma wata falaa adri ma ogi asahama lahu inuu sahmi nabiga siiyey am lam yushim lahu inuuna sahmi siinin ma ogi buu lehy culamadu isku hayaanoo qaniimada markay xoolaha gacanta u dhowey qabla alqisma qabla alqisma haddii laga gaaro qaybta ma lagu dari mise laguma darayo muran baa ka taagan fuqahada hadduu raa'id yahay oo uu yahay qof gadaal difaaca ku jiray oo la socdeen dhallinyaradii ay hore intay u dhaqaaqeen ay wax qarteen oo gacanta kusoo dhigeen waa la leeyihiin odayaashii jilib culusteed ee haddii la soo jibiyo difaaci lahaa waa la leeyihiin haddii kalese maya qaala sufyaan wuxuu yidhi xadaanii asacuidiy can jadihi can abi hurayra qaala abu cabdiraah wuxuu yidhi bukhaari weeyaane asucaydi huwa camar ibnu yaxya ibnu saciid ibnu camar ibnu saciid ibnu caas baa la dhahaa saciidi mm. qaala almusanifu raximah llah baabu man ikhtaara alghazwa cala sawmi wuxuu ku saabsan yahay ninkii qaswi iyo duulaan doortay cala soomi soom ah, soom meeshuusa soomi lahaa sunaa qaswi iyo duulaanka ayuu wadaya hadduu duulaan markaasi u suuroobina ah, soonkiisa kusoo noqon xadaثna adam بn abi iyaas qala xadaثna شhucbaة بn xajaaji qala xadaثna haabit اlbunani qala samictu anas bn maliki radي الlahu canhu qaal kana abu طalxa wuxuu ahaa laa yasuumukaan soomin calى cahdi الnabiy xilligii nabiga alayه الsalaam soonka sunada laga hadlaya waajibka faradka waa saga ka dhacday wey kaaba dhacday wey waa waajib soonka sunada amuuna isku daalin jirin min ajli qaswi duulaanada uu duulaya darteed u xoogaysanan jiray falama qubida nabiyu markii nabiga loo ofsaday calayhi salaatu wasalaam lam arahu ma arkin buu leeyahay abu dalxi anas baa wata hadalka muftira isagoo afuran ilaa yowma fidri maalin ciidulfidriga ah, wadaca ciiduladxa mooyeene ciidaha oo in la sooma ayna bannaanan soonka kale aad buu badin jiray baabu shahaadatu sabcu siwa alqatli ashahaadatu shahaadadu iyo shahiidnimadu sabcun toddoba weeyaan siwa alqatli aan dilka gaalada ay ku dilaan iyo gaalada lagu dhinto ee dagaalka lagu dhinto aan ahayn xadiid baa lafdigiisa sidaa ku yimid musanifka raximah llahu baabuba ku keenay laakiin hadda inaga waan arki doonaa hamsa noo imaan doonta kuwa kalena riwaayoyin kalea marka yaa ku daray riwaayooyinkaas marka musanifka iltifaadayo fiirinaya xadaana cabdullahi bn yuusuf atris abarana mali can sumay mula abubakr can abi salix samaan can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula lahi sal slm qaal ashuhadaau hamsatun dadka shuhadada la yidhaahdo ee darajada iyo martabada shuhadada leh ee halkaa fog gaaraya shan wey almadcuun midka la dacmiyey waxbaa jidhkiisa duray oo ka soo booday kudka iyo kansarka iyo waxaas wey madcuun haddaad maqasho ah, meelun baa wax ka soo boodaya fag soo dhigi xubin faasid ah oo aan jidhka intiisa kale la qabsanaynin oo diidan jidhka intiisa kale fasaadkeedii ku wada faafayso qof kale u dhimanayo madcuun waay waa kansar walmabduunu iyo midkii caloosha ay fakatay mabduun badniga laga galay waa shuban buu u dhintay kolala waxbuu dhintay waalkhariqu midka maashooday ee biyo iyo wax ku hafmay wa saaxibuulhadmi dumitaanka ka u saaxiibka ah gaariga ku daba ama meehe derbiga kusoo dhacay ama guriga kusoo dumay washahiidu fii sabiili illah iyo shahiidka ilahay waddadiisa ku shahiiday shantaasaa shuhadaa riwaayooyin kale waa badinaya ilaa toddoba qaar bay ku dalayaan qaarkood alla ku dalaalla way ka bixin way gaarsiinayaan saaxibuljambi baa ka mid a midka xariiqa iyo dabka ku gubtaa ka mid a almar'atu tamuutu bijamcin haweeneeda umuraaca u dhimatay baa ka mid a qal xadana bishr bn mxamedi qaal abarna cabdullah bn mubarakin qaal abarna caasim an xafsa binti siriin can anas bn maliki radi allahu canhu can nabi sal slam qaal aaacuunu shahaadatu likuli muslim daacuunka waa shahaado muslim kastaba oo u dhinta shahiid bay u tahay baabu qowl lahi caza wajal laa ystawi alqaaciduuna min almuminiin laa ystawi ma sinna alqaaciduuna kuwa fadhiya oo dagaalka aan gelina dagaalka ka fadhiya min almuminiin ahle muminiinna ah ayru ulidarari kuwa barar iyo dhibaato iyo xaraj u saaxiibaa aanan ahayn oo il iyo oof midna ma laha dad illa lugala dhagala oo waxba ah maaratay caqliga jiran oo mariida ma aha barar ay leeyihiin ma jirto waana qaacidiin wlmujaahiduuna iyo mujaahidiinta baxday oo jihaadka aaday fii sabiilila ku jihaadaysa biamwaali maalkoodii o anfusin ku jihaadaya ma sinna kuwa muminiinta ahee takaalifta sharciga mooyeene ayagoon wax darara lahayn jihaadka ka haraya iyo kuwa jihaad isku mid maaha fadl allahu ilah wuxuu fadilo o saramaraysiiyey almujaahidiina mujaahidiinta biamwaali maalkooda anfusa ku jihaadaya cala alqaacidiina kuwa fadhiya ayuu ilaahay ka sarraysiiyey darajatan darajo wa kulla mid kastaba kor hadday muminiin yihiin kuwa mujaahidiinta iyo kuwa qaacidiinta ah labaduba wacadallahu ilahay wuxuu u yeebay alxusna janno wafadala allahu almujaahidiina waa uu socodeeyeyse wuxuu fadilay cala alqaacidiina wuxuu ka fadilay ajran cadiiman ilaa qowlihi kafuuran raxiima laga gaaro marka darajooyin baa la isdheeryahay hum darajaatu cinda allah qala xadaana abulwaliid ayaalisi qala xadaana shucba bnu xajaaj acarabi isxaaq asamaaci camr bn cabdilah qaala samictu albara albara bnu caazib radia allahu canhu yaquulu isagoo leh lama nazlat markay degtay oy soo degtay laa yastawi alqaaciduuna min almuminiin kuwa muminiinta fadhiya kuwa dagaalama isku mid maaha dacaa rasuulu lahi sal slam wuxuu yeehay zaydan zayd zayd bnu haabit kaatib alwaxyi kaana qor baa la yidhi aayaddan fajaahu waa u yimid bikatafin buu la yimid garab fakataba waa qoray looxa waxaa wax lagu qori jiray lafaha garabka ee xoolaha waa wax yar bal dhafan intaasoo sadar iyo intaasoo aayad buu qaadi garab buu la soo booday marka zayd radi allahu canhu qaraadiis iyo qoraan iyo waxba jirin fakatabaha waa qoray marka wa shakaa waxaa sheegtay ibnu ummi maktuum baa wuxuu sheegtay dalaaratahu indhala'aantiisi saxaabigii camar ibnu maktuuma indhala oo hogsanaya yimid oo yidhi anigu waan indhala ahay nabi allow dagaalku waan geli lahaa laakiin indhal baan ahay aayaduna waxay leedahay laa yastawi qaaciduuna min almuminiin wlmujaahiduun saasa iskugu xidhneed ayr dararta iskuma jirin marka hore marka wuxuu le waa indhalaya aniga nabi allow fanazlat waxaa soo degtay laa yastawi qaaciduuna min almuminiin hayr uli darari baa soo degtay intaa marka hayr uli dararadaas intaasaa soo degtay oo asxaabulacdaarkii iyo dadka cudurdaarka lahaa axrajkii iyo acmihii iyo dadkii indhaha lahaa iyo dadkii lugaha lahaa iyo kuwaasoo dhan ba lagu cudurdaaray xadaana cabd marka haday niyad wanaagsan yihiin kuwaas oo ay fiican tahay oo muslimiinta guushooda iyo gargaarkooda ay jecel yihiin wixii muslimiinta duca iyo tabar ay ku kartari karaan ku tarayaan iyo tala ay hayaan waxawey kuwa darajadooda gaarayaan idaa nasaxuu lilahi wa rasuulihi wey haddii dad qubana naasixiina yihiin wey laakiin indhal munaafiqah ama cadowah ama muslimiinta jabkooda ku farxaya asaga waxa weeye waa haray xadaana cabdilcaziz bin cabdillahi alweysi qaala xadaana ibrahim bnu sacd azuhri qaala xadaani salx bnu kaysaan can ibni shihaab azuhri can sahl bni sacdin isaacidi anahu qaala wuxuu yihi ra'aytu marwaana marwaan binu xakam baan arkay buu yidhi radia allahu canhu taabici weeyaan qiimo badan wey marwaan binu xakam fi masjidi masaajidkii nabiga isagoo jooga madiina uxukumay madax ka aha xilligii mucaawiya fa aqbaltu markaasaan soo qaabilay xataa jalastu ilaa janbihi marwaan dhinaciisaan fadhiistay fa ahbaranaa wuxuu noo sheegay waa ninkii magaalada madiina o dhan xukumay wey inuu masjidka fadhiisto oo ku haro oo ku cibaadaysto oo muslimiinta wax la barto sharaf iyo karaamay u tahay bikhilaafi maa naxnu fiih waxaa inaga ku sugannahayse qofkan waxaad maqlaysaa siduu daalibulcilmi u ahaa oo iskuullada iyo waxbarasho iyo jaamacada ugu jiray maalintan waxaad noqonaysaa m c a buu noqday ya maalintaasa ugu dambaynaysa khayr iyo diin wax la yidhahdo intooda badan wey ah. ah, intooda badan eh, ama wuxuu noqday madax buu noqday oo meel baa madax looga dhigay ama meel baa meel loo weydiisiyey ama shaqaa loo dhiibay markaasaa waxay ku mashquulayaan intooda badan waxaan wanaagsanayn bale khayrkii bay ka mashquulayaan masaajiddii bay ku yaraanayaan nasiib jirtay ka midta dadka madaxda ahee salafka ummadda hogaamin jiray ayadaa imaamyaha oo dadka tujin jira safka hore lagama weyn jirin cilmigay dadka la baran jireen marka in sharaf iyo qiimo la moodo in masaajidda laga fogaado oo meelahaan la aqoonina mugdia la galo lagu carcararo waxay kamid tahay min ashaqaawa shaqinimada iyo waxay kamid tahay bacawnimaday kamid tahay iyo qofkan inuu qof ilaahay khayr waafajiyey buunan ahayn wixii uu alxamdulilah dhihi lahaa oo hadda uu kutub ku gadan lahaa kutub ku iibsan lahaa wax ku baran lahaa ayaa laga yaaba inuu meel xun la ra'aytu marwana bn xakam fi lmasjid faaqbaltu xata jalastu ilaa janbihi faahbaranaa wuxuu noo sheegay ana zayd bnu haabit ahbarahu ana rasuula alahi sal slam amlaa calaya nabigaa wuxuu yeeriyey buu le zayd laa yastawi alqaaciduuna min almuminiina wlmujaahiduuna fi sabiili illah sidii la iskugu xigtay marka hore qaala fajaau waxa u yimid nabiga ibnu umi maktuum baa u yimid wahuwa yumiluhaa wahuwa yumiluhaa calaya nabiga isagoo i yeerinaayo ayuu yimid ibnu maktuuma warkii loo sheegay aayaddaasaa socotaa la yidhi way soo degtay haddana waa la ibaatina waa la sugayaa looxii waa lagu qorayaa in muktum waa soo orday radia allahu canhu faqaala wuxuu yidhi ya rasuul allah low astadiicu jihaada haddaan jihaad kari lahaa lajaahadtu waa jihaadi lahaa wa kaana rajulu acmaa indhool buu ahaa isagaa in lahaaga u baahan faanzla allahu tabaaraka wa tacala wuxuu soo dejiyey cala rasuulihi sal l slam wa fakiduhu bowdada nabiguna calaa fakidihi bowdadee saaranta ardaygii wax qoraayey nabigu wuxuu qoray calayh salaam baa isku dhow lawihii buu nabiga saa u saartay calayh salaatu wasalaam ah. faaqulat si caadigu marka hore iskaga ekeeyey culays kuma haynin waa ku faraxsanaa oo barakaysanaya nabiga lugihiisa calayh salaam iyo lugihiisa nasiibnilaaha hele fafaqula waxaa hal mar cuslaatay calaya korkayga bawdadii nabiga calayh salaam xataa khiftu ilaa aan ka baqo an tarudda inay burburto faqiidii bawdadaydi bawdadaydi inay burburto digaha ay noqotaan ka baqay buu yidhi culayska fuulay keliah waa hal jumlaah uma suriya canhu nabiga calayh salaam waa laga fayday faanzla allahu caza wajal hayru uli darari intaasa soo degtay intaasuu qaadi waayay zayd radi allahu canhu inaa sanulqi calayka qawlan aqiila waa culus wey geel asagoo neef geela saaran haddi kusoo dego waxyiga hashaasi jilbahay goosan jirtay oo farsan jirtay baabu sabri cinda alqitaali wuxuu ku saabsan yahay sabir la sabro cinda alqitaali dagaalka agtiisa in la sabro waa mashaqo waa dhibaato naf iyo maalba way gaari lakin wax ka weyn baa lagu gaarhaa xadaana cabdullah bn muxamedin qaal xadaana mucaawiyaة bn cmr qaal xadaana abu isxaaq an musa bn cuqba can salim abi nadr ana cabdالlahi bn abi ufa kataba wuxuu qoray faqara'tu warqad buu qoraayey faqara'tu ibn rasul sal slam kataba faqara'tuhu anaa akhriyey marka ninka la yidhahda musa bn cuqba salim bin abi nadir buu ka warinaya cabdullahi bn abi ufa uu soo qoray marka wuxuu leeyahay warqaddii uu soo qoray ayaanana akhriyey waxaa ku qoran ina rasuula اlahi sal slam qaala inuu yidhi ida laqaytumuuhum fasbiruu haddaad gaalada la kulantaan marka hore hareeraadsanina oo hatamaniina liqaa alcaduwi inaan la kulana ficlaan lahayd waxba iska celn iska ilaaliya markaasaad la kulantaan ina qabsato sabra baabu taxriidi cala alqitaal dagaalkoo la isku boorinayo wa qowli llahi caza wajal ilahay qowlkiisa uu yidhi xarid ilmu'miniin ya ayuha nabiyu nabi maxamedow alayhi الsalaatu wasalaam xarid اlmuminiin muminiinta waxaad ku boorisaa cala alqitaali dagaalka tiro yar darteed yayna oga joogin ilahay nasrigiisa iyo guushiisa helayaan xarid lmuminiin cala alqitaal in yakun minkum cishruuna saabiruun yaqribu miatayn markii hore kadibna hal iyo halkii qof laba qof baa laga soo reebay xadaثna cabdالlah بn mحamed almusnadi qaal xadaثna mucaawiya bn cmr qaal xadaثna abu isxaaq can xumayd qaal samictu anasa radi allahu canhu baa maqlo yaqulu leh kharaja rasuulu lahi sala la alay sl nabigaan yaa soo baxay ila alkhandaqi khaswat اlaxzaab weeye dhufayskii oo la qodayo saxaabada qodayaan buu ku soo baxay faida almuhaajiruun muhaajiriin iyo walansaar ansaar buu ka soo baxayoo yaxfiruuna qodaya fii qadaatin subax baaridatin aad qabow madiine markay aad qabowdahna waxaqabow daran wey aad buu u daran yahay ayagoo qodaya bustaais wadaan iyo wax maaratay jaakeed ay xidhaan ma leh ayagoo qodii buu kusoo baxay nabiga alay salaam falam yakun lahum cabiidun addoomma maynan ahayn yacmaluuna u shaqeeya daalika camalkaasi lahum u qabta oo goodka u qoda iyo dhufayska ma haystaan ayagii baa u dhigtay falamaa ra'aa markuu arkay nabigu maa bihim waxa ku sugan oo min anasari tacab iyo dhibaato iyo warjuuci gaajada darana gaajada waa usii dheer tahay xilli qabow baa la jooga waana gaajaysan yihiin dhagax beeshaba sibsi baa la garaacaya oo la rabaa god dheer oo faraskii ku dhaca uuna ka soo bixin in laga qodaa la rabaa qaala wuxuu nabigu yidhi allahuma ina alcaysha cayshu laakhira waxba noolal adduun wax lasii reerraadsada ma ahee nolosha dhabtaa waa nolosha aakhiru yidhi faqfir allaahuma ilah u dhaaf lilansaari ansaari wlmuhaajira muhaajiriin ilah u dambi dhaaf saasuu ku dhawaaqay nabiga sal slam waa maqlayaan faqaaluu waxaynan mujiibiinuna way u jawaabayaan naxnu aladiina baayacu muxamadan naxnu anagu aladiina khiyaartii baana baayacu la heshiyey muxamada nabi maxamed cala ljihaadi kula mubaayacooday maa baqiina intaan nool nahay abaddan weligaano saasaan u garab taagnaanaynaa fi lmanshadi walmakrahi fi lyusri waalcusri nabiga garabkiisaan taagnaanaynaa heshiis baana ku gallay kana soo laaban mayno nabiga calayh salaatu wasalaam isagana yay kusii moraalkiisa kusii dhisaayaan wax kastaoo nabi allowna gaaraa ka dhiga jabin ha u malin inaan meesha ka baxayno garabkaadaan taagannahay maa baqiina abada baabu xafri lkhandaq dhufayska qodidiisiibuu ku saabsan yahi qaswat laxzaab baa la yidhaahdaa markii gaaladii kufaaru quraysh ay soo baxeen nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka horraysay qaswada qaswatu uxud baa ka horraysay qaswatu uxud nabigu wuxuu yidhi aan magaalada difaac ka gallo oo xarbu shawaaric aan samayno oo magaaladeenna waa naqaanaa luuqluuqeediiyo waddooyinkeediiyo iridyaheeda intaan istaagno aan halkaasi markay usoo dhowaadaanba aan leebta la dhacno marka waa laga tabatay nabiga calayh salaam shuuradii aqlibiyadii sida loo badnaa buu iska raacay waxay dhaheen nabi alla ku sugi mayno niman intaasoo kilomitr soo socda afar boqol iyo ziyaada magaalada ku dhex sugi mayne goobta dagaalkaan aadno uxud baa laiskugu tegey sidii nabigaana ka ficneed iyo heshiiska nabiga ala siduu nabiga watay shuuradii talihiisaa ficneed waa kii jab dhacay qaswatulaxzaab buu haddana nabiga alayh salaam yidhi sidii waa baa la yidhi marka madiina yaa la yidhi aan dagaalka halkaa unan ku sugno saxaabigii salmaan alfarisi ahaa radia allahu canhu baa marka talo iyo taatiig dagaal ayuu ku kordhiyay wuxuu yidhi annaga marka sidan oo kale dad yar aan nahay waktigii faris aan ahan farisiintu niman dagaal badan oo reer ruum iyo laba quwadoo weysaystay bay ahaayeen markaan yar nahay oo cadow weyn uu nagu soo duulo guryaha annagoo maaarta hortooda iyo meesha xaafadaha meesha geedka irifkaa yaan qodi jiray godad dhaadheer baan qodi jiray godadkaas marka fardiyaho soo ordeeyeen si usoo ordaayeen godkaasi kudhexdhacayaan wax meeshoo gudbi kara male xagga kalema anagana dhufeyska carradiisa intaan madaxa saarano umaan toogan jiray saasaan yeeli jiray aan saa yeello nabiga fikirkii salmaan buu qaatay saasaa marka khandaqa iyo dhufayska qodidiisa ay ku timid nabigana waa ka qayb qaatay sala allahu alay wasalam saxaabaduna waa kuwan markii xoogow camal culus oo shaaqa lagu jiro in wixii gabay oo lahayo laisku keeno oo gabay fiican oo dhiirigelina dadka loo qaado si cajiska iyo daalka ay iskaga saaraan oo loogu halmaansiiyo ayaa laga qaadanaya xadiidkan xadaana abu macmar cabdullahi bnu camar qaal cabdullahi bnu camar qaala xadaana cabdulwaris bnu saciid qaala xadaana cabdulcaziiz ibnu suhayb an anas bni malik radi allahu canhu qaal jacala almuhaajiruuna walansaar waxay guda galeen saxaabadii muhaajiriin ansaar yaxfiruuna alkhandaqa inay dhufayska qodayaan xawla almadiina magaalada madiina gaararkeeda wayanquluuna turaaba caradina ay rarayaan godkiibaa carad laga soo fogayni calaa mutuunihim dhabarkooda kusoo rarayaan wayaquuluuna ay leeyihiin naxnu aladiina baayacuu muxamadan cala aljihaadi ma baqiina abadan sidaanay marka ayay rajiskaasi qadayaan baxr rajiskaas ama wax kala ahaadee wanabiyu sal l slam yujiibu nabigana u jawaabay wayquul wuxuu lehay allahuma inahu laa khayra khayr ma jiro ila khayr laakhira aakhira khayrkeeda unbaa khayr iyo caysheeda iyo nolosheeda fabaarik fi lansaari ansaar iyo walmuhaajira barakee fakfir waa soo maray waa u duceynaya nabi sala allah aleh walih wasalam xadana abu lwalid adayanisi hisham qala xadana shucb bnu xajaaji can abi isxaaq isamici qala samictu lbara radi allahu canhu yaquul kaana nabiyu sala allah alay waslam nabigu wuxuu ahaa yanqulu kii qaada carada wayaqulu dhahaya lowlaa anta mahtadayna nabigu calayh salaam halkaa iskama taagnin caradu wax ka qaadayay markaasuu dhahay lowlaa anta mahtadayna walaa tasadaqna walaa sallayna faanzl sakiinata calayna hadalladaas qiimaha badan buu nabiga ku hadlayay haddaada aday ahayn allow maanan hanuunayn kuwan fiiri gaalada ah ee intii gaalnimo iyo diin la'aan ku dhacday haddana islaamka ku soo duulaya bal fiiri iyagiioo gaalo ahoo diintii khilaafsan iyo haddana islaamkii iftiinkiisiiba haddana quuri layihin oo ay kusoo duulayaan baabu man xabasahu lcudru an alqaswi qofkii wuxuu ku saabsan yahay cudurdaar uu xabiso ya mid baan ka tegay waay xadaana xafs bn cumar qaal xadaana shacb bn xajaaj can abi isxaaqin can bara radi allahu canhu qaal ra'aytu rasuula allahi sal slam yowma axzaab nabigaan arkay maalintii dhufayska axzaabna waa la yihahda waa taxazubkii dadkii isku dhex jiray ba axzaab la dhihi jiray akhandaqna waa dhufaysk yanqulu turaaba carradii buu nabigu qaaday waqad waara turaabu carradii waxay qaraysay bayaana batnihi calooshiisa cadideedii min casbuha rasuulka sala allah alay wasalam caradii u qaadaya baa calooshiisa qaris wahuwa yaquulu wuxuu dhahaya lowlaa anta mahtadayna haddaan aadi ahayn allow maanan hanuunneen walaa tasadaqna maanan sadaqaysaneen walaa sallayna salaadna maanan tukanayn waxaasoo dhan waa towfiiq min allahi subxana wa tacaala qofka hidaayaya hanuun inuu helo waa fajin ilaahay weeye faanzil isakiinata xasilooni iyo deganaan iyo argagax la'aan qalbigaana oo xasilo oo dega daji calayna korkaanaga wahabil tir aqdaama gomadaha anagana sugoo gaysidnimana geli ilaa qayra cadow haddaan la kulanno ina alulaa kuwii waa mawsuul wey asmaa mawsuula ulaa ka mid tahay ina alulaa kuwii qad baqoo way nugu xadgudbeen calayna korka annaga xadgudub badan bay nagu sameeyeen kuwii magaalada anaga maka mukarram bay soo saareen xoolahana iyo maalkaanag iyo dalkaanag bay naga soo saareen diin darteed haddana waa kana madiina nooga dab imaadeen idaa araaduu intaas waxay doonayaan fidnay doonayaan idaa araaduu fitnatan hadday fidno dooneen iyo inayna gaaleeyaan oo diintaana naga baabi'iyaan abaynaa ka diidnay taasuu nabig yihi sala alla alay slam abaynaa baabu man xabasahu alcudru qofka cudurdaar xabiso cala alqaswi duulaankii inuu duulo waa rab ilaa alla ka cudurdaar baa haya jire iyo xanuun iyo naafanimo xadaana axmed bnu yunus qala xadaana zuhayr bnu mucaawiyata xadaana xumayd aطawiil ana anasan xadaahum qaal rajacnaa min ghaswati tabuuq baa ka soo laabanay maca nabiy sala allah alay wasalam xa baa ku jirta meeshaas xadaana sufyaan bnu xarbi qaal xadaana xamaad bnu zayd an xumayd can anas bn malik radi allahu canhu ana nabiya sala allah alay wasalam kaana fii qaswati duulaan buu nabigu ku jiray calayhi salaatu wasalaam faqaala wuxuu yihi ina aqwaaman bilmadiina dad reer madiine ah oo madiina kaga nimaanay khalfanaa gadaasheenna oo aanan soo raacin maa salaknaa maanan qaadin ma qaadno shicban gol walaa waadiya waadina ma dhex qaadno meel bannaan oo iska siban iskaba dhaafe gol iyo buuro aan faranayna iyo golo aan qaadayna iyo toog aan ka degayna ma jirto ilaa wahum ma anaa maxayna fiihi shaqadaa aan ku jirray nala socdaan xabasahum waxaa xabisay alcuduru cudurdaar baa xabisay saasuu nabi sal slm niyadii bay nagala socdaan ducadii bay nagala socdaan hadday tabar hayn lahayn way nala socon lahaayeen ajirkii marka waxaa weye niyada sideedaba aad bay qiima u qayb baanta niyada wanaagsan niyada wanaagsan ayaa nimankii camalkoodii shaqaynayay dhibaato iyo dhib marayay ayay ku gaareen wa qaala muusa wuxuu yihi xadaanaa xamaad can xumayd can muusa bn anasin qaal qaala nabi sal sl qala abi cabdilahi abu cabdillahi buhaari weeyaane alawalu asax alawalu sanadka hore yaa asaxu riwaayadan dambe waxay leedahay xamaad can xumayd xumayd can muusa ibnu anas muusa ibnu anas can anas soo maartid laakiin riwaayada hore maxay tidhi xamaadun can xumaydun can anasin ninka la yidhahdo muusa ibnu anas riwaayada hore kuma jiro inayna ku jirin oo toos ninka la yidhaahdo xumaydu tawiil uu anas oga wariyo yaa asax ah yaa asax ah saasuu leeyahy wax inqiaaco riwaayada hore ku jira ma laha bal iyo sawaabu ayaa sawaaba buu leeyahy baabu fadli soomi fii sabiili اllah fii sabiili اllahi oo lagu jiro oo la sooma haddana oo qofka isagoo sooman oo soon ku jiro haddana uu jihaadka aado xadana isxaq bnu nasri qal xadana cabdالrazaq abarana ibnu jurajin qal akhbarani yaxya ibnu saciid wswayl bn abi salix anahuma samicaan nucmaan ibn abi cayaash bay maqleen can abi saciid اlkhudriy radi allahu canhu isagoo ka warinaya qaala wuxuu yidhi samictu nabiya sala allah alيh wasalam baa maqlo yaquulu leh man saama yowman ninkii maalin sooma fii sabiili اllah waddada ilaahi bacad allahu ilahi wuxuu ka fogeeyaa wajhu wajigiisa cali naari naarta sabciina khariifan toddobaatan sano meel loo socdo yaa naarta laga geeyaa ah, fii sabiil illahi idaasoo ku jiro aduu laakiin haddii dagaalka uu soo dhowaado cadowgana aad ka baqayso dacfi inuu ku gaaro soonka uu daciif kaa dhigo inaad afurtaa fiican bele waajib buu noqon karaa markaas inaad afurto <coughs> ulaaika alcusaat waa kii dhihi nabiga alayh salaam markii dagaalkii uu isku sii dhowaaday qaswatu eh, fatxu maka ramadaan bay ahayd markuu ku dhoweeyey nabiga alayh salam buu yidhi halla afuro rag baa weli sooman baa li nabiga alay salaam ulaika alcusaatu buu yidhi kuwa ayagaa ajir ma helayaan baabu fadli nafaqati fii sabiili illah jidki ilaahay oo lagu jiro oo lagu nafaqeeyo oo wax lagu bixiyo xadadana sacd bn xafs qal xadadana shaybaan can yaxya can abi salama anahu samica aba hurayrata radi allahu canhu can nabi sal slm qaal man anfaqa zawjayni fii sabiili illah laba shay zawjaynku waa laba shay laba shilin muxuu aha laba kooboo beriisa laba waxun laba shay man anfaqa zawjayni fi sabiili illah laba shay ninkii bixiya fi sabiila ku bixiyo dacaahu waxaa u yeeri doona aakharo khazanat ljanna jannada malaaigta uxul saaranay khazanada la yihahdo kula khazanatin khazano walba baaben baabay taaganta ah, waa soomay aggan aggan waa salaaday aggan waa zakeeyey aggan waa xajiyey aggan waa jihaaday waxaa leeyahay ful hebelow haluba kaale qolo walba waxay leedahay albaabkan ka soo gal albaabkan ka soo gal qaala abubakar baa wuxuu yihi abubakar baa wuxuu yihi radi allahu canhu yaa rasuul allah daka aladii laa tawa calayh midkaa waa midka nasiibka badan ee halaag korkiis dhaata waa ilaa halaaka calayh kaas halaag isma hayaan waa mid nasiib badan saasuu yidhi ninka jannada looga yeedhaayo faqaala nabiyu sal slam ba wuxuu yidhi innii la arjuu an takuuna minhum inaad ku jirtaan ood ka mid noqotaan rajaynaya kuwaasaad ka mid tahay riwaayo kalaa fasiraysa oo markii albaab kastaa looga yeeri layidhi buu abubakar wuxuu yidhi hal albaabaaba ku filan inuu jannada ka galo ku filane qof albaabadoo dhan looga yeeri ma jirtaa nacam buu yidhi waarjuu an takuuna minhum inaad ku jirta ayaan rajaynayaa buu yidhi saaxibu alfadaa'il buu ilanahaa intaasuu fadli oo wanaagu la yimid abubakar marka albaab kastaba wixii lagu geli lahaa abubakar waa la yimid radia allahu canhu wa ardaa xadaana moxamed bnu sinaanin qaal xadaana fulex qaal xadaana hilaal can caطاء bn yasaari can abi saciidin اkhudriy radi allahu canhu ana rasuula اlahi sal slm qaama cala lmimbari nabiga mimbarka alayh salam mimbarkiisuu fuulay <coughs> faqala wuxuu yidhi inama asha calaykum waxaan inaga baqaya min bacdi gadaasheeda maa yuftaxu calaykum waxayna inii furi doona min barakaati اlard ardada barakadeeda barakaati alard barwaaqada iyo wax ilahay soo bixinayo uma dakara wuxuu sheegay haddana ziyaarat addunya adduunyada quruxdeeda iyo birbirkeeda iyo waxa dadka ay jecel yihiin adduunyada ka dhex muuqda fabada wuxuu ku bilaabay biixdaami dood barakaadkiibuu ku bilaabay ama mee ziyaarat dunya buu ku bilaabay waana waa ku xijisiiyey bilukhraa midii kalena faqaama rajulu nin baa istaago faqaala yidhi ya rasuul allah awayati alkhayru bishar ah, markuu yidhi barakaadka adduunyada inii soo bixi doona ziyaarada iyo barwaaqadeedana waa inii soo bixi doontaa markaasaa deena waa iniga baqaayaa inaad ku tartamtaan kamaa tanaafasuuha fatawlikakum kama ahlakathum sidii kuwa hor u halaageen inaad ku halaagsataan adduunyadii yaan iniga baqaayaa yaa ninba wuxuu yihi xoolo waaba la rabaaye xoolo aan hellayoo xalaala miyaa shar noo keeni awa ya'ti alkhayru khayr miyaa keeni bishari shar khayrka wuxuu wadaa xoolou wadaa wa lixubi alkhayri la shadiid xoolaha shar bay keenaan fasakata canhu nabiy sal slam baa ka aamusay qulnaa waxaan isniri markuu nabigu aamusay yuuxaa ilayhi wuxuu u aamusay waa loo waxyoonayaa su-aashaa la weydiiyey jawaabteediiba hadda lagu soo dejiyey jawaabtii baa nabiga yuu ku maqan yahay wasakata naasu dadkii shib bay dheheen marka waa aamuseen kaana calaa ru'uusihim madaxooda waxaa moodaa saxaabadu atayru shimir inuu saaran yahy shimir dee meel dhaqdhaqaaqaysa oo dad ahaan uu fahmaayo ku fadhiisa ku istaagi u mahayo way fararaan marka neefka xoolaha waa artay oo e, muxuu ahaa shimbirta qaarkeeda jirrigii ay faranayso madaxuu saa u foorinaya markuu madaxa ka fuulo uma inahu masaxa can wajhi ruxada waa siday maleynayeenoo nabiga waxyi baa ku socday waxyi baa ka tegey markaasuu dee bididkii waaweynaa ee kasoo daalan jiray baa ka soo daatay uma masaxa waa masaxay can wajhi wejigiisa ruxada dhididkii waaweynaa waxyiga culayskiisa dartii uu ka imaan jiray rasuulka calayh salaam xataa maalin aad u qabow ayuu saa iskaga tirtiray faqaala wuxuu yihi ayna saa'ilu aanifa awa kii marna waxweydiinay kii wax weydiinay awe iswaasha weydiinay eelaha wayati alkhayru bishar xooluhu shar may keenaan kii ilaha awe alaaan buu saddex jeer buu ku celiyey markaasu wuxuu nabiga alay slam marki waa kala yidhi ina alkhayra laa yaati ila bilkhayr horta khayr khayr unbuu keenaa ina alkhayra khayr laa yaati lama imaado ila bilkhayri khayr mooyeene laakiin khayrka markuu khayr kuu keeni waa markaad khayr u adeegsato maal buu ilahay ku siiya khayr u adeegsato madaxnimada khayr u adeegsato xooggii aad khayr u adeegsato cilmigii aad khayr u adeegsato markaasuu khayr kuu dhali wainahu kulamaa yumbitu rabiicu waxa guga uu soo saaro guga intuu roobku da'o guga iyo dayrta iyo wax soo saaraan ee ubax iyo qurux iyo wanaagsana xooluhu ay cunaan maal baa ka mida ah shay yaqtulu wax dila xoolahaba dilaba xabadan liajli xabad baqaq ay baqaqaan xoolaha darteed bay la dhimanayaan ow amase yulimu wada xanuujina way ku sireen dhindhintaan ilaahu roobna siidii lagu hayey xoolihii markii isucuntadii ay cunaan oo ubaxii iyo wixii ay cunaan qaar baaba u dhimanoo intay iska badiyaan ayay nafta ka bixi way baqaqayaan ama wayba ku dhawaano ya allahu nafta yay maarata waa kacayaanoo waxbaa lagu shushubi cusbo iyo wabaa iyo caani waxbaa lagu shubi jiray limu akalat halkaa marka waxbaa iga maqan aniga akalat buu iska ilaa akilat alkhadr miyuu qoraya ilaa akilat alkhadr akalat soo ma haye waka intaasaa ka maqan ilaa akilat alkhadr midda cagaarka cunta mooyeene neefka hadduu isku dilo oo cuntadaasi jeceelkeeda iyo cawska iyo doogaasi indhihiisa ku dhacaya darteed uu iskaba reebi waayo iskaba wado dee waa dilaacaya xuubkii caloosha hoosaa dilaaci ilaa akilat alkhadar midda cagaarka aan iska si degan iskaga cunta mooyeene xataa ah, akalat ilaa ay ka cunto marka kulamaa akalat ayuu noqonayaa markay cunto oo xoogow ay dheregto istiraahadda waa dheregta xataa ida imtadad khaasiratuhaa markay kelideeda ay taaganto oy xoogo dharagtaba cuntadii bay joojin istaqbalat ishamsa qoraxday qaabili markay dharagto waxay bay iska joojin meel bay fiirsan bannaana qoraxdii bay qaabili ku jeesan fafaladad markaasay deenna xaari oo baaladay kaadin wixii caloosha ku jiray bay dib u burburin oo dib u ruugi wixii bay wadi marka caloosha wixii ku jiray baa ka imaani way neefsan way kaadini uma ratacad markaas haddana daaqi ku noqonaysaa tii kale maxay samaysay se isku waday kawdhihi xoolahan aad arkaysa waa sidaasoo kaleo haddaad waddadiisii mariso wixii ilaahay ku xalaaleeyeyna aadan gudbin naftaadana aadan maarata akhlaadaada aadan inloobin xoolahaasi wanaaggana u adeegsato wanaag iyo jannaad ku geli laakiin haddaad xoolaha maalintaad heshaba aad waalataba aad tidhahdo meel kasta soo taabo xumaan walbaba aad soo arag tiraahdo de waxaay noqonaysaa neefkaasi u baktiyey oo kale cuntadii u cunay waina haada almaala khadiratun cagaar wey xulwatun macaan wey xoolahu wanicma saaxibu lmuslim saaxibku macnaa maal baa loo jeedaa wa nicma saaxibu lmuslimi ay maalu lmuslim qofka muslimka xoolihiisa waa fiican yahay liman bay u fiican yihiin akhadow xoolaha qaatay bixaqihi waddadiisi iyo jidkii loogu talagalay oo fajacalahu ku bixiyey fii sabiililah waddadii ilaahay walyataama agoonta walmasaakiin masaakiinta ku bixiyey kaasay khayr u tahay waman lam yaakudha qofkaan saa ku qaadanin bixaqii ku qaadanin waddadii loogu talagalay ku qaadanin fahuwa kalaakili mid iska cuni buu noqon alladii laa yashbac aan dhargaynin ilaah u ka dhinto marka dambe wayakunu calayhi shahiida yowma alqiyaama maalinta qiyaamana xoolahaasi meeshuu ku bixiyey marag buu ku noqon doonaa xoolihiisaa la weydiin doonaa oo lagu ciqaabi doonaa xaggeed ka keentay iyo xaggeed ka bixisay labadaas su'aalood baa qof walba u taalla jawaabteedii maanta ad rabaa inuu diyaarsado xaggeed xoolahan ka keentay xaggeesaa ku bixisay aday kuu taalla jawaabteedii baabu fadli man jahaza qaaziyan qofkii qof baxayo diyaariyo qdambaaliya ow amase khilaafahu ka gabaalmaraa bikhayri khayr ninkii baxayo jihaad ku baxayo buu diyaariyey oo alabtii qalabkiibu ku bixiyey reerkiisiiyo carruurtiisana waa oga dambeeyo khayr ba oga dambeeyeyoo ciddii buu isi ilaaliyey wey xaddaana abu macmar cabdullahi bin camr xaddaana cabdiwaar xaddaana xuseyn qaala xaddaana yaxya qaala xaddaana abu salama qaala xaddaana busr bnu eh, saciid qaala xaddaanii zayd bnu khaalidin radi allahu canhu ana rasula sal slam qaal man jahaza qaaziyan fi sabiili illah qofkii waddada ilahay ku jihaadaya ninkii diyaariyo qambaaniya faqad hazaa waa duulay waman khalafa kaaziyan qof duulaya qofkii uga dabamaraa fii sabiililah wadiga ku duulay bikhayrin khayr khayrkiisa oga dameeya oo wanaag iyo fiicniyo xifdin iyo ilaalin oga dambeeyaana faqad qazaa sayna qof duulay buu la yahay xadaana muusa bin ismaaciil qaala xadaana xamaad qaala xadaana hamaam be can isxaaq bn cabdillahi can anas radi allahu canhu ana nabiya sala yakun yadkhulu beytan bilmadiina guri magaalada madiina guryaheeda kamida ma geli jirin hayra beyti ummi sulaym ummi sulaym iyo walaasheed ummu xaraam umu guryahooda geli jiri ilaa calaa aswaajihi haweenkiisa mooyeene faqiila lah waxaa lagu yidhi see ku dhacday waa seenaba allow qoladan si gaaraad ah u xidhiidhisaaye faqaala wuxuu idnii arxamuhaa waan u naxariisan qutila akhuuha walaalkeed baa la dilay macii maciiga marka wax maaratay raximnimo oo kale oo maxramiya ma jirin baabu taxanudi cinda alqitaali dagaalka agtiisa markuu qofka dagaal gelaayo wax uu noqon doona lama ogo hasku diyaariya maryaha qofka mujaahidka ahnas dhiiggiisi baa lagu xabaali marka ha qabaysto ha isnadiifiyo baraafuun iyo udgoon ha sii mariyo wax dhaqi hadhow ma jire xadaana cabdulahi bn cabdilwahaab qaal xadaana khaalid bnu xaarif qaal xadaana ibnu cawn can muusa bn anasin qaala wadakara yowma alyamaama wuxuu ka sheekeeyey maalintii yamaama yamaamadu waxay ahayd meel ay deganaayeen nimankii raacay musaylamat lkadaab oo iskugu tageen ilaa arbacuuna alfan afartan kun oo ciidan ba isdiyaariyeen oo musaylamo garab taagan oo sheeganaya nabinimo sheeganaya marka saxaabada ku duushi abubakr radi allahu canhu khaalid bin waliid buu ciidanka u dhiibay oo ilaahiye maanta ayuu ninkaas dagaalka wuxuu ku dhammaaday in labaatan kun laga dila ayagii oo uu ka yahay gaalka xumaada mxuha mutabaniga ahaa mutanabiga ahaa mutanabi muha ah, nabinimada sheegtay waxaa ku baxay oo isaga dilay ninkii la dhihi jiray waxshiy ibnu xarb waxshiy ibnu xarbigii dilay xamse eh, dilay ghaswata uxud isagoo gaala ah maanta isagoo muslima wuxuu dilay gaalkii gaalada u weynaa buu dilay waxay leeyihiin warankii uu ku dhuftay dhanka kale u baxayba dhanka kale u baxay intuu isagoo dhan jiiray marka wala kale yowma alyama maqaala wuxuu ataa anas bnu malik thaabit bnu qays buu yimid anas bnu malik ciidanku ka mid ahaa wuxuu u yimid thaabit ibnu qays saxaabigii lihi jir radi allahu canhu walxaal qad xasara uu faytay can faqiidayhi labada bowdo uu marada ka fayday wahuwa yataxanat isagoo ismarinaaya xaanuudkii iyo cadirkii iyo baraafuunkii qofka meydka dhintay waxa la mariyo isma marinaya maryuu jidhka isma marsanaya faqaala wuxuu yidhi anas yaa cabna adeerow maa yaxbisuka maxaa aminkan ku xabisay meeshan alaa tajiib miyaad imaaneen dagaalka waa bilowday maxa meesha fadhida qaala wuxuu yidhi alaana ya bna akhi ah, haddaan dhaqaaqaya wajacala wuxuu guda galay yataxanad markuu alaana leeyahay inuu isma marinaya yani min xanuut xanuutka xaggiisa uma jaa waa yimid fajalas bartankii dagaalku iska fadhiistay dadkii oo cararaya fadakara fi lxadiidi inkishaafan min annaas dadkii inay marka hore jarayeen muslimiintii ayuu sheegay oo lagana cararay niman dagaalyahan oo aad u dhib badan bay ahaayeen rogaal celintii dambaa lagaga adkaaday faqaala wuxuu yidhi saxaabigii ahaa haabit bnu qays haakada can wujuuhina kuwii cararay wuxuu war wejiga nooga leexda xataa nudaariba alqowma qowmka aan garaacna eh qowmka aan garaacna gaalada ee eh noo banneeya maa haakada kunaa nafcal maanan sidaa samayn jirin maca rasuulilah nabiga waqtigaa la soconay calayh salam wax cararaya ma jirin biisa waxaa baase maa cawadtum waxaad caado ooga dhigteen ee tusteen aqraanakum raggii khayrkiinaaha raggii khayrkiinaaha waxaad tusteen ood cararteen cararkiinaasay geesinimo ka heleen wa kuwayna fiijisanaya hadda dagaalka aad u barbardhigi taagnaan laheedeen ayagaa carari lahaa marka caado xun baad tusteen rawaahu xamaad can haabitin can anasin markaas halkaas ku sheeda isaguna radi allahu canhu ardah allah aclam bilah towfiq sal allah waslm ala nabina mxamed